بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم نحو قام زيد wاlkalimatu qowl mufradu wa hiya smun wa ficlu wa xarfun jaءa limacnan waxaa jira culimo cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa halka alkalaamu ay ku qoran tahay buu ka bilaabanayaa sida culimmada luqadda looga bartay saddex qodob in la sharxo ayaa muhiim ah inta aan kalaamka gudihiisa intaaan naxwaha gudihiisa la gaadhin saddex qodob ama afar qodob in la sharxo ayaa muhiima qodobka koobaad waa kalaamka kalaam maxaa loo yaqaanaa qodobka labaadna waa kelmadda kelmad maxaa loo yaqaanaa qodobka saddexaadna waa kelimka kelim maxaa loo yaqaanaa qodobka afraadna waa qowlka qowl maxaa loo yaqaanaa afartaa qowlba camridigii waynu ku soo marnay hadduu yahay kalaamka hadduu yahay kelmadda hadduu yahay kelimka hadduu yahay qowlka afartaba waynu soo marnay haddaba culimo waxa ugu soo horreeya kalaamkii sheekheennu kelimka iyo qowlkana uu ka aamusi doonaa laba qodob uunbuu isku dayi doonaa inuu inoo sharxo labadaa qodob waa kalaamka iyo kelmadda labadaasu inoo sharxaya kalaam waxaynu isku ogayn waa min muallahaati alkalaam min muhallahaati alluqa haddii kilaam la yidhahyo kaafka la kasriyo waa dhaawacyada qofka soo gaadha haddii kulaam la yidhahyo kaafka la godo waa alardu sacba allatii laa tumbitu kalaan walaa tumsiku maaan waa dhulka dirida ah ee biiya baatoona aan lahayn baa kulaam la yidhaah haddii kalaam la yidhaahdo kaafka la kor dhabo waa ka halkan aynu ku sharxayno kolka luqadana macnaha loo yaqaanaa istilaaxana macna ayaa loo yaqaanaa kalaam kalaamka marka luqadda la joogo maa afaada faa'idatan wain lam yakun lafdan walaa murakaban walaa mufiidan walaa bilwadci kalaam waxaa la yidhaahdaa luqadda maa afaada faa'idatan waxa waxuun faa'iideeyaa waa kalaam maalan marka aad tidhaahdo cimaamadaydii aawayan sidaa ku idhaa een farta uun fiiqo farfiiqaas isagoon hadalba ahayn kalaam baa la odhanayaa xagga luqadda farta la fiiqayo lafteeda ayaa kalaama maalan haddii lisaanulxaalka oo kale aynu qiimayno lisaanulxaalka haddaynu qiimayno lisaanulxaalku luqawiyiinta agtooda waa kalaam luqawiyiinta marka la joogo lisaanulxaalku kalaam buu noqonayaa markaynu eegayno waxyaabaha badan ee sidaynu ognahay lafdiga inagaga baxaya sida kitaabada iyo ishaarada iyo nusubka iyo cuqad waxyaabihii noocaas oo kale ahaa dhammaan luqadda waa kalaam kalaamka luqaddu waa waxa wax faa'iideeya yuuna lafdiba ahaanin hadduu doono hada huwa alkalaam isilaaxa nuxaada kalaam waxaa loo yaqaanaa wixii afar shardi laga helay afar shardi shayga marka laga helo unbuu kalaam noqonayaa shardiga koobaad waa inuu yahay lafdi shardiga labaadna waa inuu yahay murakab ama musnad shardiga saddexaadna waa inuu yahay mufiid shardiga afraadna waa inuu yahay bilwadci waa isilaaxa nuxaada kalaam waxaa loo yaqaanaa afartaa shardi wixii laga helay shardiga koobaad waa inuu yahay lafdi baynu nidhi lafdi ereyga lafdi lafdiihi waa saddex xaraf oo ka dhexdu reeban yahay lafdi ficilkiisu lafada buu ahaa lafada luqawiyiintu laba macno isku qabteen qola wuu tuuray bay yidhahdeen qolana wuu tufay bay yidhaahdeen ama tuurid dheh lafada ama tuufid dheh kolka ereyga lafdiihi waa masder waxaana looga jeedaa ismi mafcuul min tacbiiri lmasder wa iraadati ismi lmafcuul malfuud baa looga jeedaa la ama la tuure qolada lafdiga tuuridda ku macnaynaysaa waxay leeyihiin shay kastoo la tuuro oo waa mutlaqu ramyi oo ama gacani ha tuurto ama madax ha tuuro ama lugi ha tuurto ama af ha tuuro wax kastoo la tuuro lafdi baynu odhanaynaa oo ereyga lafadabaa loo isticmaalaya qolada kale waa qolada xaqiiqada iyo sawaabka u dhow ee waxay leeyihiin ereyga lafada ah waxaa la isticmaalaa wuxuu afku tuuro afku wuxuu tuuro oo qura ayaa loo isticmaalaa sida candhuufta oo kale ama timirta markaad cunaysid eed lafteeda tufaysid oo kale korkaa tufid buu noqonayaa ama tuuridba iska dheh kolka lafdiga waxa kalaamka waxaa lafdi loogu shardiyey codkan kalaamka la odhanayo afkaa soo tufaya ama soo tuuraya gudaheenna ayuu codku ka soo baxaya markaasuu afku isagoo afka dee la isticmaalayo ayuu afku khaarijka iyo dibadda ku soo dhufanaya kiyoo codkaa sidaynu ognahay dee awood ilaahiyaada ay kolba meel ku yar leexinayso kolba meel ayay ku leexinaysaa oo makhaarijta waxa loo yaqaana makhaarijtu dee hungurigeennan iyo cunaheennan meelo kala duduwan bay ku kala yaalliin kolka markaad doonaysa inaad kharaja tidhaahdo kharaja ama markaad doonaysa inaad tidhaahdo famun markaad tidhaahdo famun markaad tidhaahdo ama kharaja waxaa lagaaga baahan yahay lisaanigii waxaa lagaaga baahan yahay de wixii lamidkaa ah, shafawigii waxa lagaaga baahan yahay xalqigii codkaasi meelaha gidaarada afka ku yaala ee makhaarijta la yidhaahdo ayuu meela kusoo dhacdhacaya dhagaxa hadii la tuuro halkuu cuskado sow cod ma bixiyo markuu meel ku dhaco meel markuu ku dhaco cod buu bixiya adigana codka neeftana soo tuuraysaa gidaarada markay ku kala dhacdhacayso cod bay bixinaysaayo xuruuf ayay noqonaysaa ama xuruuftii lisaaniga ahayd ama xalqiga ahayd ama shafawiga ahayd kolkaa lafdi shardiga koobaad ee kalaamku uu leeyahay waa inuu lafdi yahay lafdiguna waa wax afku uu soo tuurayo weeyaan waa cod la soo tuurayo haddaba ereyga lafdiya culima marka loo baahdo lafdigu waxa weeye isdilaaxa nuxaadda laba qodob wixii laga wada helo ayaa lafdiya ereyga lafdi la odhanayaa waa wixii cod iyo xuruuf laga wada helo unbaa lafdiya kow waxaa lafdi la odhanayaa waa inuu cod leeyahay dhegtu ay maqasho egeg inaad maqashaa shardi maaha laakiin inaad maqli karto ayaa shardiya wax la maqli karo walow haba maqlin haddaad doonto haba maqlin waxaan kuu leeyahay haday dabayli timaad ama duufaan ilaahay ma keenee sidaa aan u hadlayo hadda ka iigu dhow inuunay maqlin baa laga yaabaa jiinkad haddaad gasho oo dabaylo iyo duufaanna ay dhacaan waxaa laga yaabaa ano sidaa un codka igugu dheer yahay inaad maqli weydo dee lafdi ma aha ma odhanaysid markaa waa lafdigiie shay caarid ah ayaa yimid oo loo maqli la'yahay kolka lafdigu waa waxa cod la maqlo iyo xuruuf la higaadiyo leh ayaa lafdiga haddaba maxaa lafdinimadaa inagaga baxay saddex qodob baa inaga baxay wixii codna aan lahayn xuruufna aan lahayn bal tiirkaasi eega tiirkaa tiirashaa miduun eega labadaa tiir ama tiirkaad eegtaaba cod miyuu leeyahay tiirka haddaad dhegaysato miyaad maqli tiirku dee cod ma leh haddaa tiirku xuruuf ma leeyahay ali xuruuftii alifba'da miyuu leeyahay xuruuftiina ma leh haddaba culim waxa inaga baxay oo ereygan lafdigii ihi uu inaga saarayaa waxa aan cod iyo xuruuf toona lahayn waa kow iyo waxa cod leh ee laakiin bilaa xuruufa bal dhegaysta garaacayga miiska lafdi miyuu yahay ma aha lafdi oo muxuu lafdi u noqon waayay codkii wuu leeyahe maxaa ka dhiman codkii wuu leeyahay xuruuftii baa ka maqan waxaa kaloo inaga saarayaa ereygan lafdigii ihi waxa xuruufta leh ee bilaa codka ah shaygu hadduu xuruuf yeesho oo bilaa cod uu yahay isna wuu inaga baxayaa oo masalan kitaabkaagan bal hoosu eeg ha akhriina eegun kitaabka haddaad eegto xuruuftii waa tanoo way kugu hor taallaa oo waad haysaaba xuruuftii laakiin haddaad dhegaysato ka waran dee waxba kama maqlaysid haddaba kitaabka intaadan akhriyin qoraalkan intaadan akhriyin ma aha lafdi xuruuftii wuu wataa laakiin codkii baa ka maqan ereyga lafdiya waxa inaga baxay baynu nidhi waxa cod iyo xuruuf ba sidan midnaba iyo waxa cod qura sita sida miiskaa markaan garaaco iyo waxa xuruuf qura sita sida tusaale ahaan markaan kitaabkeennan eegayo lafdigii saddexdaa shay buu inaga saaray lafdina waxaa loo yaqaanaa cod iyo xuruuf waxa laga wada helo waa shardiga koobaad shardiga labaad waa almurakab saddex erey ayaan idin xasuusiyey berigii camriidiga markaan maraynay oon idin idhi saddex erey baa jira waa atarkiib iyo ata'liif iyo atartiib saddex erey oo aad iskugu macno dhow weeye kolkaa almurakab baaha imminka halkan layna yidhi almu'allaf laynama odhanin almuratab laynama odhanin almusnad laynama odhan hadda almurakab baa lagu murakab murakabka waxaa loo yaqaanaa laba kelmadood ugu yaraan waxa ka kooban hadda laba xaraf kumaan odhan laba kelmadood ugu yaraan kalaamku waa inuu laba kelmadood ka kooban yahay walow fii quwati lkelimaba midkood ha ahaado haddaan ijlisku idha ijlis kelmadii ijlis ahayd kelmad kaleoo ku lamaan oo qarsoon ayaa jirto anta ah oo halkaa ugu qarsoon waa quwatulkelima ayuu qabaabaynu markaa odhanaynaa kelmad unbuu xukunkeygii iska qaadanaya kolka inuu murakab yahay waa shardiga labaad ee loo shardinayo kalaamka loo shardinayo shardiga saddexaad waa almufiid mufiidka waxaa la yidhaahdaa waa maa yaxsunu sukuutu waxa lagu dul aamusi karo maa yaxsun asukuutu calayhi waxa lagu dul aamusi karo mas'aladaa waa laysku qabtayoo yaa ku dul aamusaya baa la yidhi haddaba waxan waxa lagu dul aamusayo yaa ku dul aamusaya qole waxay yidhaahdeen hadlaha mutakalimkaa ku dul aamusaya qolena waxay yidhaahdeen saamica saamica oo dhegaystaha ah ayaa ku dul aamusaya qolena waxay yidhaahdeen labadaba labaduba wayna ku dul aamusi karaan waa sax labaduba ku dul aamusi karaan almufiid waa shardiga labaad waa shardiga saddexaad baan doonaya af soomaaliga marka ardayda loo sharxayo waxa ugu wanaagsan waa waxa aan heel lagaa daba keenaynin waxa dhici kara hadal kooban inuu heedii lagaa daba keen inaan lagaa daba keenin uu kalaam noqdo waxaa dhici kara hadal farabadan oo aad u dheer in heedii ay kaa hadho inay heedii kula socoto oo kalaamba uu noqon waayo haddaan idhaa roob baa da'ay da'ay nazala madarun haddaan idhaahdo kalaam ma noqonaya mise ma noqonayo waa kalaam haddaan idhaahdo ka wallan roobku hadduu do'o oo cagaarku uu soo baxo oo biyuhu ay isgaadhaan oo xooluhu ay dhergaan ma kalaambaa waxaan akhriyo dhani ma kalaambaa ma aha alaam intaasoo carabiya haddaan tiriyo ma aha alaam waayo weli haadii baa ila socota mufiid weli ma aha kolkaa culimo shardiga saddexaad waa inuu mufiid yahay shardiga afraad waa bilwadci shardiga afraad waa inuu wadci yahay wadci wadci mid ku sugan wadci waa inuu ku sugan yahay ereygaa haddaba bilwadci aynu leenahay ee waa inuu kalaamku wadci ku sugan yahay aynu nidhi wadcigana laba macno lagu macneeyaa luqa alcarabiya qole waxay yidhaahdeen qasad baa wadciga looga jeedaa kolkaa ereygan waxaan la odhanayo waa kalaam waa inuu yahay hadalka ku hadlaya uu yahay mid qaasida oo u qasday oo qasdan u yidhi waxa inaga baxay ninka hurdaa hadduu riyoodo oo jaaa cali uu yidhah jaaa cali nin hurdo riyoonaya hadduu jaaa cali yidhaah ma noqonayaa kalaam dee qasadkiibaa ka maqan maaha kalaam waayo sharcigeennuba dee qofka riyoonaya xukunkuma saleeyo riyadiisa hadduu ninku isagoo hurdo xaaskiisa furo uu yidhaha dallaqtuki ma waxaa la odhanaya way ka furantay hadda uu hurdaa way ka furantay lama odhanayo culimo dee waayo waa qof hurdo oo qof hurda hadalkan ka soo baxay xukunba maleh odhan maysid gabadhii way ka furantay qofka ah wuu riyoonayaa qasadkiibaa ka maqan oo waa bilaa qasad laakiin hadduu ninku intuu xaaskiisa toosu furo uu yidhaa ka waran haddaba waan riyoonayay ilan wuxuu ogaaday qofka riyoonaya inayna islaantu ka furmine hadduu isagoo soo jeeda intuu islaantii furo haddana uu culimada u tagu yidhahda ka warran culimo waan hurday markaan islaanta furayay fur ismaanan lahayn waan hurday kolkaa anoo hurdo ayaa hadalka layga maqlay ama layga duubay ilaahay lama khaaimi karo subxaanahu wa tacaala hanti xalaalaa lagu dadaalaaye ubad xalaala balka oran sideed ugu dadaalaysaa waaba dad eh haddii aad dariiq xaaraan ah ku soo ceshato dariiq xaaraan ah reerkaaga ku soo ceshato dee dembigaa adigaa qaadayu ilaahay kaala xisaabtamaya haday tahay kow ubadka meesha ka imanaya hadday tahay laba xaaraantaa ad guriga u samaysatay ilan xaaraan bay noqonaysaaye hadduuna dariiq saxa ah u soo marin uu yidhahdo waan hurday oo laba jeeroo hore intuu soo furay markii saddexaad uu yidhi waaban hurdayba ama waxaan idhi haddau garanaya wuxuu yidhi iyo hadduu wadaadku isaga laftiisu uu qiilu raadiye aan jirin ilaahay isaga ayaa la hortegi doona nin wadaadaa beri wax dhacay ayaa la yidhi sheekh qaalin bixiya qiil ma waaye islaantii wuu anfuxay saddex jeer waa markii saddexaad laakiin waxoogaana waan bixinaya dee reerkana haa ilan ubadkiibaa meesha baaba'ayo hantidiibaa baaba'ayso oo gurigiibaa dumaye sheekh reerka eh, qiil u samee baa la yidhi qiil ken baa la yidhi markaasuu waayahe dudumadaa ma arkaysaa dudumadaa aboorku dhisay guriga aboorka dudumadaa tagoo sida dibiga ku soo caro intaad sida dibiga qaado sida dibiga u caro dibigu markuu cadhaysan yahay ama dibiga kale u arko ayuu sida dibiga u caro buu waayahay buuhi wadaadkii intuu odayaalu yeedhay ai bal ninkii hebel ahaa waa kii islaanta furay ay nakeen meelahan u joogaaye ilan meesha way isku ogaayeen dudumada inuu tagee odayaashii isagoo watuu dudumadii ugu yimid isagoo caranaya oo sidii dibida u caranaya markaasuu horyaadeen ninkaasi mafayow yahaad u malaynaysa ninkaa dudumada ku caranaya allaileh maya bay yidhaahdeen dee markaasuu nin waalan waxba kama furmaan nin waalan waxba kama furmaan warooda reerkaagay ku noqo buui waalan tahay ama miyir qabtide reerkii waxba kaama furmine orad ku noqo maxaad u malaynaysaa markaa waa dembi uu ayaqaadayo waa dembi uu qaadayo dee ka soo sallaxay ilan qof baa soo sallaxdaye kiiskan qof baa soo sallaxday waxaan uga soconnaa markaa qofku wadci waxa lagu macneeyaa qasadka ayaa lagu macneeyaa qofku hadduu hurdo qasadba male oo dee diintuba taas waa laga dhaafay hadduu sabi yahay bilaa tamyiiza sidoo kale qasadba male hadduu waalan yahay qasadba male qofku hadduu waalan yahay hadalkiisu hadal qasadle ma aha carabtii waxay odhan jireen qofka waalan astaamihiisa waxa ka mid inkastay waalidu noocyo badan tahay aljunuunu funuunun la yidhi qofka waalan waxa astaamihiisa ka mida maxaa tidhi umbaa la yidhaahdaa war maxaa tidhi hadalkii uu yidhi inuu kugu soo celiya way ku adag tahay waayo bad kaluu sii gelayaa oo sheeko kale iyo wax kale ayuu sii bilaabaya kolka waxaan uga jeednaa qofka waalan iyo qofka sabiga ah iyo qofka riyoonaya iyo qofka sabqulisaanku uu ku dhacay dadkaasoo dhan hadalka ogu walow hadal dhammaystiranba ha ku hadlaane kalaam la odhan maayo oo ma aha kalaam dadka hadalkoogu bilwadci baa inaga saartay markaynu qasad ku macnayno waxaa jira ereygan bilwadci ah culimmada qaarkood waxay ku macneeyeen dejin carbeed baa lagu macneeyaa dejin carbeed dejin carbeed erey jumladan waa inay carabi dejisay baa lagu leeyahay carabi bixisay dejin carbeed marka lagu leeyahay laasimkeegu ama waxa loo jeedaa wuxuu noqonayaa luqada aad ku hadlaysaa waa inay carabi tahay luqadan aad ku hadlaysa lafteedu waa inay luqal alcarabiya tahay bay ayaa lagu yidhi kolkaa waxay inaga saaraysaa bil wadcidu af afsoomaaligii iyo ingiriisigii iyo afafkii kaleen carabiga ahayn kalaam la odhan maayo waa kalaamka nuxaadda carbeed ay dejisteen ila nuxaadda carbeed kalaamkooga af carabi bay u dejiyeen afartaa shardi ayaa lagama maarmaan ah kalaam waxa la odhanayo in laga wada helo afartabaha laga wada helo mid afartaa ka mid ihii hadduu maqnaado oo shardi baa dhiman baynu odhanaynaa kow kalaamku waa inuu lafdi yahay laba kalaamku waa inuu murakab yahay saddex kalaamku waa inuu mufiid yahay afar kalaamku waa inuu bilwadci yahay afartaa shardi waa inuu sitaa halkan haddaba shuruuddaa saddex dhinac baan kaga noqonaynaa ma jiraan culimada rag yidhi shuruuddu afartaa way ka yar tahay oo saddex shardi ayaa jira rag yidhi ma jiraan waa nacam jawaabtu ragga qaar baa yidhi ereygan bilwadci ah inaga daaya bilwadci looma baahna waxay ku sababeeyeen kelmadda bilwadci ama qasadan ku macnayno ama luqa alcarabiya gaar ahaan luqa alcarabiya marka lagu macneeyo kitaabkaa inagaga filan bay yidhaahdeen kitaabkana carabiyao dee soomaaliya ingiriisi toona ma aha kitaabkaaan baranaynaa kitaabkan saw carabi maaha kalaamka uu ka hadlayaana saw carabi uu noqon maayo kolka kelmadda bilwadci ah looma baahna ee kalaamka ha la yidhahda saddex shardi unbuu leeyahay saddexda shardi waa lafdinimada iyo murakabnimada iyo mufiidnimada culimmada qaarkood baa yidhi kalaamkani ilin xagga falsafada marka la joogo waxaa la yidhaahdaa shayga acamka ah iyo shayga caamka ah iyo shayga khaaska ah saddexdaba tilmaanta waa loo soo qaadan karaa kolka waxa ugu wanaagsan in khaaska la soo qaato haddaan akhaska soo qaadanin haddaba caamka iyo acamka haddaad soo qaadato tacriifkii waa sax laakiin waxoogaa yaroo kasratulwasaa'id la yidhaah ayaa meesha soo gelaya hadalkiibaa waxoogaa yaro fogaysay waad fogaysay haddaan dad ii sheeku idhaa dad ood tidhaahda ka waran waa noole imisa hadalkaa soo gelaya noole markaan idhaa waxyaaba aad u badan de ayaa soo gelaya xoolihio dhan baa soo gelaya oo badan baa soo gelaya axsanku wuxuu ahaa dad markaad sheegayso tacriifka ugu dhadhow inaad soo qaadato axsanku tacriifka ugu dhadhow inaad soo qaadato ayuu ahaa markaad noolaha ka hadlayso ama dad markaad ka hadlayso waxaan uga soconaa ragga qaar baa yidhi halkaa sheekhu uu yidhi almurakab murakab afar murakab baa isla soo gelaya murakabka masjiga ah murakabka idaafiga ah murakabka tawsiifiga ah murakabka isnaadiga ah afartaa murakabna yaa loo jeedaa murakabka isnaadiga ah oo qura ayaa loo jeedaa saddexdii murakabee kale aynaga hadhay haddaba haddii murakab la afarta murakab baa isla soo geli haddii kelmaddaa murakaba musnad lagu bedelana murakabkii isnaadiga ah ayo quraa soo gelaya yaa axsana markaa ma in murakab la qaato mise in musnad la qaato musnadka ayaa ka soo dhodhow musnadku tarkiibka isnaadigo quraa soo gelaya murakabkana afarta tarkiib baa soo gelaya kolkaa almusnad ay ragga qaarkood ku bedesheen oo waxay yidhahdeen war musnad noogu daaya ma jiraan culimo shuruuddan intay afar ka dhigtay welibana wax kale ku sii dartay oo yidhi kalaamka shuruudo kale ayaaba loo shardiyaayo afarba ka badan waa nacam afartan shardi ayay ragga qaarkood u geysteen shardi shanaad oo la yidhaahdo itixaad ulqaa'il itixaad lqaa'il wax la yidhaahdo ayay shardi ka dhigeen oo waxay yidhahdeen shayga kalaamka la odhanaya waa inuu lafdi yahay uu murakab yahay uu mufiid yahay oo bilwadci uu yahay oo welibana mutaxidun qaa'iluhu bay yidhahdeen qofka ku hadlayaana uu qof qura yahay waxay qoladaasi iska saareen haddii halkaa uu nin ka hadla sheekh halka ka hadlo jaaa buu yidhi jaaa halkaana sheekh kala ka hadlo caliyun buu yidhi iskugeyntii waa kalaam oo maxay isla noqonaysaa jaaa caliyun bay isla noqonaysaa laakiin haddii jaa'ada keligeed la qaato iyo haddii caliga kelidii la qaato midna kalaa ma noqonayo oo dee midba nus buu ku hadlay haddaba itixaadulqaa'il shardiga la yidhaa ha laynoo ilaaliyo ayay leeyihiin culimmada qaarkood itixaadulqaa'il waxaa la og yahay shardigaasi inuu daciif yahay sababta lagu ogaadayna haddaad jaa'a halkaa ka tidhaa halkaana nin kale uu cali ka yidhaahdo adigu caliga ad ka aamustay waxaad uga aamustay qariinada ninkaa kale ayaad uga aamustay ninkaa kalena jaa'ada uu ka aamusay wuxuu uga aamusay qariinada ninkaa kale qariinadana sideeda waa la tixgeliyaa kolkaa mid kastiba sidiisuu kalaam dhammaystiran ugu hadlay kolka itixaadulqaa'il waxba shardigaa looma baahna shardi shanaad oo culimmada qaar ku dareen weeye culimmada qaar shardi lixaad bay ku dareen oo waxay yidhaahdeen kownu faa'idatihi mutajaddida faa'iidadu faa'iido cusub ha ahaato faa'iido cusub ha ahaato waxa kalaamku uu faa'iidaynaya waa mufiid wuxuu faa'iideeyeyna waa faa'ida mutajadida ama faa'ida jadiida ayuu faa'iideeyey oodan horay u aqoonin waxa inaga baxay markaa hadii lagu yidhahdo asamaau fawqana cirkii wuu inaga sarreeya ama alardu taxtana haddii lagu yidhaahdo dhulku wuu inaga hooseeya hadalkaa maxaad ka faaiiday cirku wuu inaga sarreeya dhulku wuu inaga hooseeya toona maxaad ka faa'iiday waxba kamaadan faa'iidin horaad u ogeyd kolka kalaam ma aha bay ku leeyihin oo faa'iido la odhan karo waa faai waxbaa lagu faa'iideeyey hadalkaa kuma jiraan waa wax layska ogaanayo oo qof kastiba sidaan ognahay iska ogaan nin i odhan kara maalintaasaan ogaaday inuu cirku iga sarreeyaa ma jirto ma jiro sixirku maalinta aad ogaatay inuu kaa sarreeyo qofii odhanaya waan ogaaday dee jiro wuxuu qofku is arkay uun isagoo og inuu cirkuna ka sareeyo dhulkuna ka hooseeyo hadda hoosaynta iyo sarraynta kitaabkeennii kalaan kaga hadalnay nimanka falsafadu inay aad u fogeeyeen aad bay wax hoosayn layidhaa iyo wax sarrayn layidhaa taa waxba ma dhexgelayna insha allahu tacaala kolka haddaba culimo kalaamku wixii afar shardile ayuu noqday hal tusaale aan ka bixiyo jaaa caliyun waa kalaam jaaa caliyun waa kalaam maxaan ku ogaaday jaa caliyun inuu kalaam yahay waxaan ku ogaaday shuruuddii afarta ahayd ayuu ii wataa kow jaaa caliyun waa lafdi lafdiga xagee laga eegi jiray cod iyo xuruuf inuu wada sito ayaa laga eegi jiray cod iyo xuruuf buu wada sitaa shardiga labaad jaaa caliyun waa murakab murakabka xagee laga eegi jiray laba kelmadood inuu ka kooban yahay baa la qiimayn jiray waa jaaa iyo cali shardiga saddexaad waa almufiid mufiidnimada maxaa laga eegi jiray macno lagu dul aamusi karo inuu hadalkani faa'iidaynayo hadda majiiu cali imaatinka cali ayuu faa'iidaynayaa shardiga afraad waa bilwadci ama qasad baanu idhi ama af carabi weeyaan kolka jaa caliyun sideeda ayay kalaam u tahay culimo sideeda ayay jaa caliyun kalaam u tahay bal ila eega hadda sheekheennu kalaamka qaabka uu u soo dhigo alkalaamu waa kalaamkii alkalaamu alkalaamu kalaamku huwa waa ka isilaaxa nuxaadda unbuu ka hadlaya alkalaamu kalaamku ama alkalaamu kalaamkii welibana kalaamkiibaa wanaagsan inaad tidhaa waayo asha ku jirtaa cahdiye ah waana tawkuufiyiintu ay yidhaahdeen mudaafun ilayhi bay wakiil ka tahay alkalaamu kalaamkii ashaasi hadda waxay wakiil ka tahay kalaamunuxaati ama kalaamunaxwiyiina inuu kalaamunuxaati yidha ama kalaamunaxwiyiina yidhaabay ahayd ashaasuu kaga maarmay sida maxamed ibnu maali kalaamunaa uu u yidhi ama camriidigiiba kalaamuhum uu u yidhi idaafadii halkaa ku jiri jirtay ayay ashani wakiil ka tahay ay beddeshay alkalaamu huwa kalaamku allafdu lafdi weeyi ereygaa huwa ah laba siyood baa lagu macneeyaa qola huwa oo kalaamkubay odhanayaan oo huwada damiirbay ka dhigayaan damiir ismiyabay ka dhigayaan huwa kalaamku ayay odhanayaan qolona waxay odhanayaan alkalaamu kalaamkii huwa lafdu waa lafdi uun huwa lafdu waa lafdi uun oo huwa kalaamkuma odhan kartid hadda huwa kalaamkuma odhan kartid inaad eeg laba weji baa ku jira inaad huwadaa ad xaraf ka dhigto xaraf inaad ka dhigto wuxuu faa'iideeyaana xasri uu yahay damiirulfasli inaynu ka dhigno iyo damiir munfasila inaynu ka dhigno labadaasa ereyga huwa ah inoogu bannaan maxaa lagu odhan jiray huwa marka la icraabayo see loo icraaba huwa damiiru faslin laa maxalla lahu min alcraab wahwa xarfun cala alasax sumiya damiiran limajii'ihi bisuurati damiir wafaslan liannahu fasla maa bacdahu bayna an yakuna khabran aw sifatan lahu liannaka ida qulta zaydun alqaa'imu jaaza laka an yakuna alqaa'imu khabran can zaydin aw sifatan lahu faida atayta bdamiir tacayanat khabariyatu wahwa lmusamى damiir alcimaadi cinda alkuufiyiin liannahu saara kalcimaad xata laa yasquda maa bacdahu can alkhabr qiila huwa smun fi maxali maa qablah وقيل هو اسم في محل ما قد بعده وقيل هو اسم لا محل له من الإعراب وإن شئت تقول هو ضمير منفصل في محل رفع مبتد ثاني مبني على الفتح لبدا معنى كان ضمبين إنه انت بدن قادنا huwa damiir munfasilkanan ku leeyahay ayaynu qaadanaayoo huwadu markaa marjic bay u baahnaanaysaa mubtade labaadna way noqonaysaa huwa lafdu oo mubtadiya khabar isku ah oo jumla suqro loo yaqaano ayaa alkalaam khabar u noqonaya oo jumla kubraa bay noqonaysaa alkalaamuna waxaad odhanaysaa huwa lafdu wljumla min almubtada wakhabarihi fi maxali rafcin khabaru lmubtada wahiya jumlatu suqra liwuquuciha khabara can hayriha wa jumlat lkalaam min almubtada wakhabari jumlatu kubra fi dimniha jumlatu suqra mustanafatun laa maxala laha min alcraab alkalaamu kalaamku huwa kalaamku waan odhan karnaa huwa kalaamku ama alkalaamu kalaamku huwa lafdu lafdi uun weeyi lafdiga waynu macnaynayoo waa asawt lmushtamil calaa bacdi alxuruuf alhijaa'iya allatii awaluha alalifu wa aakhiruha alyaa allafdu lafdi weeyi almurakabu welibana murakab ah almurakabu welibana murakab ah almurakabu waa murakaba waa mid lays tarkiibiyey waa ismi mafcuul almurakabu waa min min xarfayni ma aha min kelimatayni weeyi waayo halkaa waa halkii lagu odhan jiray fa fiihi xadfun uma tisaal qaacidada la yidhaha mad maqasheen fiihi xadfun uma tisaal oo kale weeyi almurakabu min kalimatayn almurakabu min kalimatayn waxaa layskaga koobaa waxaa uu ka kooban yahay ama layskaga geeyaa laba kelmadood ugu yaraan weeyaan waa almurakab haddana almufiidu wuu faa'iideeyaa faa'iido lagu dul aamusi karo ayuu faa'iideeyaa almufiid wuu faa'iideeyaa faa'iido lagu dul aamusi karo waxa weeye almufhim macnan yaxsul sukuutu lmutakalim calayhi waxa mutakalimka iyo ninka hadlaya ayaa ku dul aamusi kara mas'aladan waxaa jira mafcuulun bihiga marka la joogo ama objectiga marka la joogo ingiriisiga waxaan filayaa inay yidhaahdeen jumladu ma dhammaystiri kar ma dhammaystirmayso hadduu objectku ka maqan yahay laakiin carabigu wuu ka duwan yahayoo mafcuulun bihigu hadduu maqan yahay waa mufiid baa la odhanayaa mafcuulun bihigu hadduu maqan yahay waa mufiid baa la odhanaya hadduu joogo iyo hadduu maqan yahayba mushkilad ma leh darabtu qura ayaad ku daysan kartaa oo darabtu caliyan caligii waad ka maarmi karaysaa darabtu qura ayaad ku daysan kartaa sababta carabigu ay u tirin waayeenna waxaa ku jira halkaa qadiyad aad iyo aad muhiim u ah oo sharax aad u ballaadhan inooga baahan ayaa ku jira sababta mafcuulka ay yidhaahdeen waa laga maarmi karaa aayaad idil oo qur'aana ayaa ku jira oo qodobkaa xidhiidhla leh almufiid waa lagu dul aamusayaayo wax buu faa'iidaynaya haddaba ereygaa bilwadci ah jaar iyo majruurka bilwadci ah ama waxaynu ka dhigaynaa sifo ayaan ka dhigaynaa sifo saddexaad baan ka dhigaynaa oo mufiidka kuma tacalluqo ayaynu odhan ama mufiidku ku tacalluqaa baynu odhanaynaa ilan mufiidku waa ismu faacil oo yacmalu camala ficlihi ida kaana muxallan bial min hayri shardi wa ama ida kaana mujaradan min alfa bishuruudi larbaca mufiidku hadduu al wato wuu camal falaa sida ficilku u camal falaa kioo shuruudba aan loo shardiyaynin haddii mufiidku waa ismi faacil kelmadda ismiga faacilihi waa sarfiyo sarfiga weli maynaan gaadhin kolkaa waan ka soo gaabsanaynaa ismiga faacil sidiisaba sida ficilku u shaqeeya hadduu al wato haduuna al wadaninna waxaa la yidhaha shuruud afara ayaa loo baahan yahay afar shardi haddii laga helo ha camal falo kolka ereyga bilwadci ah waxaynu leenahay wuxuu ku tacalluqayaa mufiidka al buu wataayo bilaa shardin buu camal falaya alkalaamu kalaamku huwa lafdu waa lafdiga almurakabu murakabka ee laysku geeyey almufiidu ee faa'iidaynaya bilwadci wadci wax ku faa'iidaynaya ama bilwadci wadci ku sugnaaday labada wejiba way jiraan culimo waxaan haddaba doonaynaa halkaa kalaamkii baan kaga baxnay bal ereyga alaamihi ma alaamba ardayga ka warramay ereyga alaama ah, ma alaamba alaam horta ma alaamba waad ila yaabi lahaydeen markaan cashirka bilaabaynay haddaan su-aashaa idin weydiin lahaa haddaan idin idhaa war anigu ma anigaan ahay maxaad i odhanaysiin anigu ma anigaan ahay dee haa adaa tahay so i odhan maysiin hadda waxaan taaganahay alaam ma alaamba jawaabtaasi waa maxay alaam ma alaamba maya alaam ma aha ereygan alaameen ku hadlayaa kalaamkii halkan aynu tilmaamaynay ma aha oo maxaa diiday kalaamkeennii halkan an tilmaamaynay murakab baan shardi ka dhignay murakab murakab ereyga kalaamihi ma murakabba mise waa mufrad haddaba ereygan kalaamihi kalaam ma aha laakiin marka alkalaamu huwa lafdu aan idhaahdo markaa ayuu noqonayaa kalaam kalaamku culimmadu waxay inta badan caado u leeyihiin marka naxwaha la bilaabayo naxwuhkiyo icraab iyo binaa naxwuhkiyo maxay abaynu nidhi alicraab walbinaa isagoo naxwuhu ah ayaa siday culimmadu caadadoodu tahay ayay kalaamka ka bilaabaan alkalaam kalaamka waxay uga bilaabeen waxaa la yidhaahdaa naxwaha oo icraab iyo bini'ihi gaar iskuma taagi karaan ilaa meel ay ka dul muuqdaan in la helo mooyaane waxa icraabta iyo binuhuba waxay ka dul muuqdaan kalaamka waxaa lagama maarmaan noqday ardayga in kalaam loo sharxo iminka maalan haddaan cadaan iyo madow kuu sharxayo cadaan iyo madow dee caddaanka iyo madowga kuuma sharxi karo haddaan horta kii cadaanay shaygii ka horreeyey hadaynaan helin ee cadaanka ku sifoobayey ama madowga ku sifoobayey gidaar ama qof ama mobeel ama miis horta waa in la helo wax caddaankaa qaata ama madowga qaata ilayn suurtagal maaha madow yaroo iska socda un inaad aragto ama caddaan iska socda inaad aragto sinaba suurtagal maaha horta kalaamka xagga loogu baahday waa xagga ah luqawiyiintu waxay isku qabteen marka wax la qorayo ma kalaam kalaamkaa laga bilaabaa mise kelmaddaa laga bilaabaa waa kelmad luqawiyiintu ay isku qabteen qole waxay idhaahdeen caqliga aadamaha waxa u habboon kelmadda in laga bilaabo waayo jaranjarada ayaa kala horraysa kolkaas sallaanku wuu kala horreeyaa ka u yar baa laga bilaabaa intaana kalaamka la gaadhin kalaam maxaa ka yar kelmad baa ka yar dee ardayga kelmad ha looga bilaabay bay yidhaahdeen isagoo caqligiisa la eegayo culimo kalena waxay yidhahdeen maya eh anagu waxaanu qabnaa inaan kelmad laga bilaabine kalaam ha laga bilaabaanu leenahay bay yidhaahdeen waxaana la eegayaa ka wax laysku fahansiiye lagu wada hadlaa waa ayo kalaamku waa kii lagu wada hadlayay ama wax laysku fahansiinayey weeye sidaa darteed kalaamku maadaamuu yahay ka lagu wada hadlo ee khitaabku uu ku suurtoobo kaaha laga bilaaba bay yidhahdeen kalaamka ayay ka bilaabaan inta badan mutaqadimiintu wa aqalu maa shayka ugu yar oo yata'allafu uu ka koobmo kalaamku waa min ismayni laba ismi waxa ugu yar ee kalaam laga samayn karaa waa laba ismi sida zaydun qaa'imun oo kale zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun hadda waa laba ismi waxaynu ognahay zaydunna waa mubtade qaa'imunna waa khabar labadaa ismi kalaam bay isla noqdeen waa kalaam haddaba zaydun qaa'imun markaynu doonayno zaydun zayd qaa'imun wuu taagan yahay laba ismi buu ka kooban yahay waxaa dhici kara ardayda qaar inay isweydiiyaan ay yidhaahdiin gaar ahaan ardayga sarfiga wax ay uga baxeen zaydun waan gartay oo waa mubtade qaa'imunna waan gartay oo waa khabarka iyo waa ismi qaa'imkani haddaba waa ismi faacil ismiga faacil miyuuna damiir qaadanaynin wuu qaadanayaa damiir damiir mustatiraa jira oo qaa'imka uu qaadanayo faacil ah haddaba zaydun qaa'imun min ismayniba maahee waa min alaaati asma ardayda qaar baa laga yaabaa qodobkaa inay soo dhigaan min alaaati asmaa saddex ismi ayuu jumladani ka kooban tahay waxaa la yidhaha baabka silada marka la marayo silada ama ismiga mawsuul baabkiisa marka la marayo waxa loo yaqaanaa qaaciido halkaa ku qoran baa jirta oo luqawiyiintu ay si weyn u sharxeen waxaa la yidhaha qaacidadaasi ismiga faacil oo marfuuciisa wataa waa fii quwati lmufrad maxaa la yidhahdaa ismigan faacil ama sifada oo maca marfuucihaa ah waa fii quwati lmufrad bay qaacidadaasi leedahay haddaba qaa'imkaasi waa sifo marfuuci suna waa damiirkaa qarsoon mufradun baa laga soo qaadayaayo waxba mushkiladii naguma hayo damiirka qarsooniyo waa min ismayn wa aqalu maa shayka ugu yar oo yata'allafu uu iskaga tago kalaamku waa min ismayni laba ismi sida zaydun zayd qaa'imun wuu taagan yahay ow min ficlin wasmin ama ficil iyo ismi buu iskaga tagaa ficil iyo ismi ficilku ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado ama amar ha ahaado sida qaama zaydun oo kale zayd wuu istaagay qaama zaydun zayd wuu istaagay qaamana ficil bay ka socotaa zaydunna ismi buu ka socdaa waa kalaamkaasina haddaba waxaa la og yahay haddayla soco horta kalaam laba ismi iskaga tagaa wuu jiraayo wakaa min ismayni buu ina yidhi laakiin ma jiro kalaam laba ficil iskaga tagaa horta taa ogow dhici mayso oo lama arki karo kalaam laba ficil iskaga tagaa waxaa kaloo iyaduna shibhul mustaxiil ah oon dhici karayn ama aan jirin kalaam laba xaraf iskaga tagaana ma jiro kalaam laba xaraf iskaga tagaa iyaduna ma jirto ma jiro laba xarafoo waa kalaam leeyahay ama laba ficiloo waa kalaam leeyahay waxa kaloon isna jirin ficil iyo xaraf kalaam iskaga taga ficil iyo xaraf haddaynu isku geyno kalaam iskaga tagaa isna ma jiro oo ficil iyo xaraf ka samaysmaa waxa kaloon isna jirin xaraf iyo ismi kalaam ka samaysmaana ma jiro xaraf iyo ismi kalaam ka samaysmaa ma jiro mas'aladaasi waa mas'alo xarafka iyo ismiga marka laga hadlayo luqawiyiinta maahee xataa usuuliyiinta qaar badani ay qaateen inuu iska samaysmo kalaamku xaraf iyo ismi oo hadda iminka haddaad dib ugu noqotiin usuulu fiqiga waraqaadka haddaad eegtiin wuxuu idin odhan doonaa kalaamku wuxuu ka samaysmaa xaraf iyo ismi wuxuu ku tusaalaynayaa yaa caliyu yaa caliyu yaadanina waa xaraf caliyuna waa ismigii munaadaha ahaa kaasuu ka odhanaya waa kalaam waa inaad qiimaysaa yaad waxay wakiilka ka tahay oo xarafka ah oo ficilka ah waa inaad qiimaysaa culimo waxaa kaloo la ogaaday oo la ogaaday kalaam ma jiro af carabiga marfuuc ka maarmaa horta kalaam uuna ismi ku jirin ma dhici karto haddii kalaam samee lagu yidhaa ajsaadiisa juz ka waa inuu ismi yahay waa lagama maarmaan waxaa kaloo la ogaaday xagga icraab kalaamku inuuna mansuub qura ka samaysmin kalaamku inuuna majruur qura ka samaysmin kalaamku inuuna marfuuc iyo eh, mansuub iyo majruur ka samaysmin laakiin kalaam kaste ood aragto marfuuca ma fii maxalli rafcin baa ku jira marfuuca ma fii maxalli rafcin qaaciidadaa u fiirsada haddaad tidhaa shaygani waa kalaam marfuuc baa lagama maarmaana shay marfuuca inaad ku aragto ama fii maxalli rafcina haddaad hadday tidhaa bismi illaahi araxmaan araxiim waa kalaam marfuucna kuma jiro waayo bismi iyo iyo allah iyo araxmaan iyo alraxiim wax marfuucihii kuma jiro maxaa lasoo qadari jiray maxaa la soo qadari jiray ficilka ay ku tacalluqayaan ayaa sidaad og tahay marfuuca ama ficilkaa faacilkiisa ayaa fii maxalli rafcina waxaad ogaataa kalaam marfuuc ka maarmaa ma jiro sidaa darteed icraabka marka la sharxayo rafcaa loogu horraysiiyaa ilan kalaamkiibaa iyada ku taaganay kalaam marfuuc ka maarmaa ma jiro wa aqalu maa ereyga aqalu ma marka la macnaynayo laba macno ayaad ku macnayn kartaa wa aqalu maa kiika ugu yar yata'allafu uu ka koobmayey kalaamku min ismayni buu ka ahaaday sida zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay ow min ficlin wasmin buu ka ahaaday sida qaama zaydun zayd baa istaagay waxaa kalood ku macnayn kartaa wa aqalu maa kiika ugu yar baan ku yidhi sow maaha wa aqalu maa shayka ugu yar shayga oo yata'allafu uu ka koobmo kalaamku min ismayni buu ahaaday ismayn buu ka ahaaday aqalu maa haddaba aqalu maa kii ka ugu yar markaanku idhaa qaacido sarfiiluhu fahmayo ayaa halkaa ku dul salaysan qaacidaa tidhaahda ismu lmawsuul maca silatihi fii quwati lmushtaq maadaasoo ismi mawsuul ah iyo siladiisa oo yata'allafu ihi waxay noqonayaan quwat lmushtaq kama fi lqaacidati lmuqarara waxaa la odhanayaa wa aqalu lmuta'allifi wa aqalu lmuta'alifi min ismayni saasaynu qaadanayna maadani waxay isku bedelaysaa muta'alifka asha ku jirta ashaasaa ismi mawsuula aqalu lmuta'alifi almuta'alifi ashaasaa ismi mawsuula aqalu waa mudaaf asha almuta'alifi ku jirta ma garanaysaa aqalu mudaaf almuta'alifi alismu mawsuul laa tatimu ilaa bisilatin wacaa'idin fii maxali eh, jar mudaafun ilayhi fii maxali jar mudaafun مضاف إليه مجرور وعلامة جرها كسرة مزحلقة إلى ما بعدها لأن أن لما أشبهت الحرف لفظا ومعنى ألزق إعرابها إلى ما بعدها التي كانت حقها عليها والعائد ضمير مستكن في الوصف وهو الذي دلنا على اسميتها لأن الضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء متألف صلة الموصول لا محل له من الإعراب haddaad doontaana almutaalifi isminimo haddaad uga qasado ood wasfinimo uga qasdi weydin almutaalifi mudaafun ilayhi majruur wacalaamatu jari kasradaha ila iska dheh almutaalifi mudaafun ilayhi naxwaha ma ku aragteen alismi mawsuula halkay dhacda asha ismiga mawsuul aqalulmuta'alifi markaan idhaa aqalkani waa mudaaf ashan ayaa mudaafun ilayhi oo ismi mawsuul ah muta'alifna waa siladiisii sida maxamed ibnu maalik alfiyada uu ku leeyahay wa sifatun sarixatun silatu al wa kownuhaa bimcrabi afcaali qal wa aqalu maa kii ka ugu yar yata'alafu uu iskaga yimaado kalaamku min ismayni waa laba ismi sida zaydun qaa'imun oo kale zayd wuu taagan yahay ow min ficlin wasmin ama ficil iyo ismi ayuu iskaga tegayaa sida qaama zaydun zayd baa kacay oo kale aqalkii unbuu sheekhu ka hadlaye akarkana kama hadlayo awsadkana kama hadlayo halkaa waxaynu kaga baxnay kalaamka iyo tusaalayaashiisa iyo aqalka uu kalaamku iskaga imanayo intaasaan halkaa kaga baxnay hadda kelmadda ayuu doonayaa sheekhu inuu inoo sheego wlkelimatu kelmadu saddex dhawaaq oo kelmadu ay lahayd baan camriyadiga ku soo marnay yaa ii sheegaya saddexda dhawaaq haye kelmadda ii sheeg saddexdeeda dhawaaq maxaa tidhi kalaam sheekh waad fogaatee haye waa tilmatu iyo kelimatu waa kilmatun iyo kelimatun laban ku haya ya hilma waan ku hayaa kelimana waan ku hayaa ka saddexaad ku dar waa kalmatu maasha allah kalmatu wlkalimatu kelmadu qawlun waa qowl qawlka oo mufradun mufrada kelmadu waa qowl mufrada haddaba ereyga qawl ah ereyga qawl ah saddex fanniba waa lagu sharxaa qawlka sarfiga waa lagu sharxaa qawlka naxwahana waa lagu sharxaa qowlka mandiqa oo qaybta dee falsafada ah ee mandiqa loo yaqaanana qowlka waa lagu sharxaayo qowlu shaarix wax la yidhaha aad ugu arki doontiin insha allahu tacaala haddaba ereygan qowl ihi lafdiga iyo qowlku way kala guda ballaadhan yihiin waxa fiican sheekheennu markuu qowl qaatay qowlkanaa fiican qowlkanuu qaatay baa fiican waayo lafdiga waxa isla soo gala muhmalka iyo mustacmalka labadaaba lafdi la wada yidhaahdaa lafdi ereyga lafdiihi waa wixii cod iyo xuruuf leh ama ha ahaada muhmal ama ha ahaada mustacmal labaduba lafdi bay noqonayaan laakiin ereyga qowl ah haddaad maqasho waxa weeye waxaan codka iyo xuruufta sita ee mustacmalka ah oo qura yaa inaga baxay markaa qowlka muhmalkiibaa qowlka inaga sii baxay muhmalku dee qowl ma aha laakiin muhmal iyo mustacmalba waa lafdi kolka hadii lagu yidhaahdo maalan rag ii sheeg rag markaad doonaysa ama dad baad ku tilmaami inuu yahay dad waa dee isla soo gelayaan dumar iyo rag isla soo gelayaan mise rag tilmaantiisa gaarkaa ah baad isku day inaad hesho tilmaantiisa gaarkaa ah iyo calaamadihiisa gaarkaa ah ayaad sheegi doontaa sheekeennu kelmadii wuxuu ku tilmaamay qowl inay tahay waxa dhici kara camriyadigii aan soo dhiganay inay isku kala duwan yihiin halkaa camriyadigu muxuu odhan jiray lafdun buu odhan jiray sow muxuu odhan jiray kelmadda lafdun buu odhan jiray lafdun lafdun markuu yidhi halkii lafdiga uu ka yidhi shardi kaluu lafdigu usii baahnaanaya oo dee muhmalkii waxaa saaraya loo baahnaanaya saasaa muhmalkii in la saaraa loo baahnaan lafdi marka la qaato haddii qowl aad qaadato marka horeba ma soo gelayo muhmalkii marka horeba qowl haddaad tidhaa ma soo gelayo mustacmalkiiyo qura ayuu noqonaya waalkelimatu kelmadu qowlun qowl weeyi waa wax cod iyo xuruuf sita oo hadana mustacmala mufradun oo mufrada waa mufradun shardigeegu waa inuu mufrad yahay sidaa darteed marka kelmadda laga keenayo xagga ismiga waa muxamed marka laga keenayo xagga xarafkana waa qad ama uma marka ficilka laga keenayana qaama un isku odhanin waayo waxaa dhici karaa haddaad qaama tidhaa in lagu yidhaha faacil mustatira meesha ku jira waa inaad ficilka tawkiidka raadsato ood maxay tidhaahdo qaama qaama caliyu qaama qaama caliyun markaad tidhaahdo qaamada hore faacil bay u baahantahe iskaga tag oo caliga dambey qaadanaysaaye qaamada dambe ee tawkiidka lafdiga ku jirta waa bilaa faacil qaamadaasoo kale qaamada tawkiidka ku jirta tiisa labaad oo kalene waalkelimatu kelmadii qawlun waa qowl qowlka oo mufradun mufrada nisbo ayaa jirtay aynu berigii camridiga e, soo marnay oo muqaarano ahayd kalaamka iyo kelmadda waxa udhexeeya kalaam iyo kelmad bal hadda isbarbar dhiga kalaam iyo kelmad maxaa udhexeeya kalaam iyo kelmad kalaamka iyo kelmadda waxa udhexeeya maxaynu nidhi atabaayun wa takhaaluf weligood meel kuma kulmaan kalaamka shardigiisu waa murakab kelmadda shardigeeguna waa mufrad meel ma iskugu iman karaan wax kalaamna a ah, kelmadna ama la heli karaa maya waa weligood meel iskuguma yimaadiin wa hiya kelmadii ismun ismi bay noqon ismun ismi weeyi wa ficlun iyo ficil weeyi wa xarfun iyo xaraf weeyaan kelmadu saddex bay sheekeennani macamridigiibuu taageeray mise ajrumigiibuu taageeray ilan qaybta waa laisku haystay labada kitaabo isku khilaafeene macamridigiibuu taageeray waa sax qowlka sixii camridiga iyo sheekheennan weeyaan waxaynu eegi doonnaa markaa sababta aynu ku soo rajaxnayna mas'ale aynu nidhi xagga xisaabta ayaa lagu yaqaana ayay ahayd oo camridiga aynu ku soo marnay wahiya smun waa ismi wa ficlun iyo ficil wa xarfun iyo xaraf saddexdaa ayuu horta kelmaddu inay ismi tahay iyo inay ficil tahay iyo inay xaraf tahay qayb afraadi ma jirto ragga qaar baa isku dayay inay qayb afraad keenaanoo waxay keeneen ismu ficilka ismu ficilka bay yidhaahdeen mana aha ismi mana aha ficil mana aha xaraf bay yidhaahdeen maxaa tidhaahdeen umbaa layidhi bal magacaaba maxaa tidhaahdeen keen keen saddexdaa midna ahayn ismi ficil dee sawdinka ismiba leh ficilka ismigiisiisa magiciisiisa odin kale war ismulficilku waa ismige iskaga taga qaybta ismiga ayuu ku jiraa ismulficilku haddaba waxaa la ogaaday kelmaddu inay ismi iyo ficil iyo xarafun tahay haddaan si kale u dhigno oo arrinkaa inoo tilmaamaya ismiga iyo ficilka iyo xarafka haddaan hadda maalan fartaa haddaad aragtid fartaa haddaad aragtid ama shaygaba marka la qiimaynayo waxaa la idhaha waa daato iyo daatadu waxay samaysay iyo isku xidhihii labadaa isku xidhayay daatada magaceegu ismi buu noqonayaa waxa ay samaysaana ficil buu noqonaya isku xidhuhuna xaraf buu noqonayaa kolka waxaynu dareemi karaynaa inay kelmadu saddexdaa u noqonayso luqawiyiinta oo dhan ayaa arrinkaa sheegay luqawiyiinta oo dhan hadday yihiin asxaabulbalaaqa asxaabulbalaaqa waxay ka hadlaan ismi iyo ficil iyo xaraf bay ka hadlaan gaar ahaan isticaarada marka la marayo isticaarada waxa loo qaybiyaaba isticaara lasliya iyo isticaara tabiciya marka la marayo dee halkana qaybtaasay ku salaysan tahay isticaaro kastoo xarafka tabiiciya bay yidhaahdeen isticaaro kastoo ficil gashana tabiiciya bay yidhaahdeen isticaarada ismiga gashaana asliye iyo tabiiciyay u qaybsantaa oo labadaba way noqotaa kolkaa balaaqiyiintii iyo sarfiyiintii iyo naxwiyiintii luqawiyiintii oo dhani waxay isku waafaqeen kelmaddu inay saddexdan uun ka koobnaanayso ismi iyo ficil iyo xaraf inay ka koobnaanayso mid kastiba tafaasiil buu inaga doonayaa haddaba xarafka oo jaaa ay wudica la dejiyey limacnan macna loo dejiyey xuruufta waxaa culima loo qaybiyaa eeg xuruufulmabaani iyo xuruufulmacaani baa loo qaybiyaa xuruufulmabaani iyo xuruufulmacaani xuruuftan haddaba waxa ku jirta kelmaddu ay ka samaysanto xuruufulmabaanida ayaa ku jirta xuruufulmabaani ayaa ku jirta xuruufulmabaanidii baa soo hoosgelaysa xuruufulmacaanidii baan doonayaa cafwan xuruufulmacaanidii baa hadda halkeennan loo jeedaa xuruufulmacaanidii weeye xuruuftani oo jaaa limacnan buu ina yidhi xarafkani waa inuu xaraf macno kutusaya ama macno u yimid waa inuu yahay wa jaaa limacnan waxaa inaga hadhay halkaa xuruuftii xuruufulmabaanida la odhan jiray oo hadda alifba'da balila eega hamsaha haddaan soo qaadanno waa xarfun limacnan waayo ficilka markuu gala takallum bay tusaa ajlisu anaa fadhiisanaya nuunka haddaan soo qaadanno waa xaraf macno leh waayo maxaan odhanayaa eeg mutakalimiin buu kutusayaa siinka haddaan soo qaato waa xaraf macno leh ficil mudaaric markuu galo mustaqbal buu sheegaa sayaquulu sufaha oo kale markaan doonayno inaan nidhaahno ba'da haddaan soo qaato waa xaraf macno leh waayo sababiyayba noqota iyo macaani badan laamka haddaan soo qaato waa xaraf macno leh xurufuljarka markuu ku jiro wahaakada laakiin haddaan khaada soo qaato ka warran kha haddaan soo qaato meel alla meelay macna kaa tusta imaad aragtay kha hadu dee macno meel lakaama tusayso waa xuruufulmabaani kelmadunbaa dhiskeyga laga sameeya kelmadda marka la dhisayo dhiskeygaa lagaa sameeya haddaba xuruuftan hadda kalaamku uu ka koobmayaa waxa weeye asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta xuruufulmacaanida ah een ahayn xuruufulmabaanida aan ahayn wa hiya smun waa ismi wa ficlun iyo ficil wa xarfun iyo xaraf weeyaan xarafka oo jaaa yimid limacnan liajli macnan macno uu leeyahay dartii u yimid ama wudica la dejiyey limacnan macno dartii loo dejiyey waxaynu u baahannahay ismiga ismigu eeg tacriif buu inaga doonaya ismiga waa inaan tacriifino waa kow laba ismiga waa inaan haddana xukunkiisa sheegno ismiga xukunkiisu waa maxay ecraab iyo bine haddana ismiga waa inaan aqsaamtiisa sheegno ismiga aqsaamtiisu waa maxay haddana ismiga waa inaan calaamaadkiisa sheegno ismiga calaamaadkiisu muxuu ahaa ila soco waa inaad tacriifisaa waa inaad calaamadihiisa sheegtaa waa inaad aqsaamtiisa sheegtaa waa inaad axkaamtiisa sheegtaa waa inaad ishtiqaaqiisa sheegtaa shantaa tallaabo ayuu ereyga ismi ihi kaaga baahan yahay inaad ka barato shan dhinac waa inaad ismiga ka barataa ismiyow maxaa tahay waa in lagu tacriifiyaa ismiga waa kow ismiyow xaggeed ka timid halkee lagaa soo qaato asalkaagu halkuu ahaa ilain abtirkii kelmadaha ayaynu baranaynaaye ismiyow halkeed ka timid oo lagaa soo qaatay waa inaad ishtiqaaqiisa garataa maxaa calaamad iyo astaan ah? maxaan kugu gartaa oo kelmadaha kale aan kaaga gartaa ismiyow imisaad u qaybsantaa ismiyow xukunkaagu waa maxay ismiga marka la tacriifinayo maxaa lagu tacriifin jiray culimo waa soo tacriifinay hadda ruuxulicraabkii baan ku soo tacriifinay ismiga waxaa lagu tacriifiyaa kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam takhtarin bizamanin wadcan shan shardi buu tacriifkaasi wataa shan shardi shanta shardiba waynu soo sharaxnaye sharaxaagii un dib ugu noqo shan shardi shayga sita ayaa ismi la odhanaya horta waa kow inuu kelmad yahay wixii aan kelmadda ahayn caagadaasaa kaa baxday caagaddaasi dee ismi maaha magaceegaa ismiya anu magaceega kuma odhan iyadanaan ku idhi iyadani dee ismi maaha waayo kelmad bayna ahayn kelmad waa wixii afka lagaga hadle laga soo saaro caagadaniina sideedan daatadanii muuqataa ismi maa wax af lagaga hadlay gidaarkaismide laakiin gidaarka magiciisa ismiya gidaarka magiciisa ayaa ismiya masaladaasi waa masale khilaaf badan magaca iyo ismiga iyo musamuhu ma isku midbaa mise waa kala laba ma jecli inaan masaladaa dhex gallo hadda dhex geli mayno waxaynu doonaynaa markaa haddaba culimo ereyga ismiya waxaa lagu tacriifiyaa kelimatun kelmad wax alla wixii aan kelmad ahayn baa iga hadhay dallad calaa macnan baan ku idhi dallad calaa macnan waa inay maxay itusto kelmaddu waa inay macno itusto muhmalkiibaa iga hadhay muhmalku dee ismi noqon maayo fii nafsihaa fiidaasi waa bimacnaa ba fiidaasi waa maxay baan ku idhi fii nafsihaa fiidu waa maxay waa bimacnaa ba fii nafsiha bisababi nafsiha nafteedan un waa inay macnaha kuu tusayso xarafkiibaa iga hadhay oo dee waa biqayrihi isagu qayrkiibu kaa tusaa oo waxaad dareemaysaa hadda fiida haddaad moodayso dhex balaaqadaad ku arki doontaa fiidu inayna mutlaquldarfiye ahayn naxnu fii hadda maad fahamtid naxnu fii halkan ku dhex jirna maad fahamtid war dee fiidu keligeed macno kuma tustee ereyga ka dambeeya marka lagu daro unbay macno kutusaysaa maxaan odhanayaa markaa naxnu e eh? filmasjid hadda ma garatay halkan dhex joogno yaa haddii fii qudha aad ku daysa maya ma garanaysid dee kolka waxaynu dareemi karaynaa culimo inuu ismigu kelidii haddaad ku daysa aad macnihiisa fahmaysid laakiin xarafka kelidii ma fahmaysid haddaan idhaa wadactu lculbata calaa wadactu lculbata calaa caagadii waxaan duldhigay haddaan idhaa e halkeen duldhigay ma cala arajul ba ma cala alardi ba ma cala daawlaba halkeen duldhigay ma cala alkitaabba maxaan idhaahdaa waa in la fahmi karo ama la garan karo halkaan shaygan saaray waa in la garan karaa shardiga saddexaad koobaad waa inay kelmad tahay labaadna waa inay dalad calaa macnan tahay saddexaadna waa inay fii nafsiha oo fiidaa bimacnaa ba aynu ka dhignay afraadna walam takhtarin bizamaanin wax zamana oo ismiga uu sitaa ma jiro waxa iga baxay kolkaa ficilkii walam takhtarin bizamaanin shanaadna waa wadcan ereyga wadcan ah waxaa la yidhaha marka shardi iyo qeyd la sheegayo imaa lilihraaj wa imaa lilidkhaal wa imaa libayaan alwaaqic kolka waxaynu uga jeednaa wadcan taasi waa asalkiisii hore ismigu zaban ma wadanin maxamed haddaad tidhaahdo wuu tegey iyo wuu joogaa iyo wuu maqan yahay toona ka fahmi maysid zabanba ma sito shan shardi ayuu ismigu horta tacriifkiisu kaaga baahan yahay ismiga xukunkiisa ka warrama culimo xukunka ismigu uu leeyahay ismigu ma mucraba mise waa mebni bal hadda taa jawaaba ismigu eg eh, labadaba maaha asal buu leeyahay asalkiisii inkastoo kelmadan asalihi ila lix macno wax ka badan ay ku imanayso ereyga asal ah mar alhaalib baa loo isticmaalaa mar alqaacida baa loo isticmaalaa mar almudarid bmacaani badan baa loo isticmaala aslulismi waa maxay markaa mar xukun baa loo isticmaalaa aslulismi waa alicraab ismiga waxa asal u ah in la icraabo maxaa ismiga macnihiisa lama fahmi karo icraabta la'aantiisa icraabtu waxay inoo kala saarsaaraysaa ismiga macnihiisii bal hadda hal tusaale qora hal tusaalaan idiin sheegiyo haddaan idhaahdo maa axsana eeg ha xarakaynina maa axsan muxamed maa axsan muxamed baan idhi maa axsan muxamed axsanna waan waqfiyey muxamedna waan waqfiyey maa axsan muxamed baan idhi yaa macnayn karaya maa axsan muxamed ereygaasoo jumladaasoo la macneeya wuxuu inagaga xidhmayaa isagoon xarakayno isaga xarakadiisuu inagaga xidhmaya muxamed xarakadiisuu inagaga xidhmaya haddaan haddaba axsanka kor dhabo maxamedna aan godo oon maxay idhaahdo maa axsana muxamadun haddaan idhaha maxamed ma qurux badna weeyaan ma wanaagsana weeyi muxamed maadani waa diido axsanana ficil bay noqotay muxamedna maa axsana muxamedun muxamed ma wanaagsana haddaan ka waran axsanka godo muxamedna aan hoos dhigo muxamed axsanka haddaan godo muxamedna aan hoos dhigo muxuu noqonayaa maa axsanu muxamedin waa su'aal maxamed xubnihiisa xubinta ugu quruxda badan ii sheeg weey dee ama wejigaadii odhan ama madaxaadii odhan ama gacmahaadii odhan ama garbahaadii odhan ma axsanu muxamadin haddaad tidha waa muxamed halkee ugu qurux badan xarakadaasaa macnihii haddana beddeshay haddana waxaad samaysaa axsankana kordhig muxamedkana fadxataysii muxuu noqonayaa markaana ma axsana muxamadan waa maxay markaana ma axsana muxamadan waa tacajub alla maxamed maxaa qurux badnaysiiyey waa yaab iyo ama kaag weeyaan maxamed maxaa qurux badnaysiiyey shay weyn baa maxamed qurux badnaysiiyey haddaba waxaad ogaatay ismigii lagama maarmaan ayuu yahay si macnihiisa loo kala fahmo in la icraabo oo xarakadiisa la barto si loo kala fahmo dee macnahan isku soo arooraya waxa lagu kala saarsaarayo waxaa la yidhaahdaa alsmu alaslu lilasmaai alicraab qaacida halkaa ka soo booday qaacida odhanaysa haddaba wamaa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisa ku yimaado laisma weydiiyo wamaa jaa cala khilaafi alasli yus'alu can sababihi shaygu hadduu khilaaful asal noqdo sababtiisa noo sheeg baa lagu odhan war maxaa ismiga mucrabkaa maxaa loo icraabi miyaa lay odhan iminka ardayda ma inay fadhi cashirka ku dhegaystaan baa asalku mise inay taagni ku dhegaystaan ardayga fadhiya markuu cashirka akhriso dhiganayo muxuu u fadhiistay miyaa lagu odhan laakiin ardayga taagni ku dhegaysta kitaabkiisa intuu qaato ardayga halkaa iminka istaaga ee cashirka oo dhan taagni baan ku dhegaysanaya yidhaahda maxaa la odhanayaa or maaar maxaa ku helay baa la odhanay maxaa ku helay eeg waa suaal waayo waxa weeyi wamaa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisii yahay laisma weydiiyo wamaa jaa calaa khilaafi alasli yus'alu can sababihi ismi mucraba maxaa loo icraabay laguma odhan karo maxaan ku idhi ismi mucraba maxaa loo icraabay laguma odhan karo laakiin ismi mebniya haddaba diyaarso jawaabta ismi kastaoo mebniyo ood sheegto maxaa loo bineeyeylima buniya baa ku hoostaala lima buniya ama aduu su-aashaa ku hoostaalla ka jawaab ama aamusoo iska dhaaf laakiin su baa ku hoostaalla ismi kastaoo mebniya lima buniya war sababta loo bineeye bal ii sheeg maxaa loo bineeyey qodobka koobaad waxaynu nihi ismiga tacriifkiisii baynu tacriifinay qodobka labaadna waxaynu sheegnay ismiga xukunkiisii baynu sheegnay oo icraab ah qodobka saddexaadna ishtiqaaqa ismiga bal hadda aan sheegno ishtiqaaqa ismiga ishtiqaaqa ismiga bal aan taabanno qodobka saddexaad ereyga ismiga halkuu ka yimid waa abtirsiintii luqa alcarabiya baynu ku jirnaa ereygan ismihi halkuu ka yimid bal ciriqiisa iyo xididkiisa aynu raacno ereygan ismiga laba qowl baa layskugu khilaafay kuufi iyo besri baa isku haya qole waxay yidhaahdeen ficilka wasamaa ah ayuu ka yimid wasama wuu calaamadiiyey wasama waa maxay macnaheegu wuu calaamadiiyey bal mudaariceeya wasama yasimu wuu calaamadinayaa yasimu bal hadda nuunku mudaariceeya nasimu waanu calaamadinaynaa bal hadda nasimudii mustaqbal ka dhigoo siin ka horraysiiya sanasimu waanu calaamadinaynaa bal damiirkii mafcuulka xagga dambe kaga dar damiir maqan xagga dambe kaga dar sanasimuhu cala alkhurduum kolka ereyga ismi ihi erey wuxuu ka yimid ficilka wasama'a oo calaamadin ah ismi haddaba waa calaamad oo waa calaamadda adiga dadka lagaaga yaqaan buu magacaagu noqonaya magacaagu waa calaamad halkaasay la mareen kolkaa ficil miaal ah oo muctalulfaa'i bilwaawi ah ayuu ka yimid baynu leenahay markaa waa sidaa ay qabaan culimadaasi culimmada kale waxay leeyihin kelmaddan ismi ah waxaa laga soo ishtiqaaqday ficil naaqis oo muctalulaami waawiya oo la yidhaahdo samaa kor buu u kacay yasmuu kor buu u kacay asagoo carabta kama maqno sumuwi fulaan sumuwi so kama maqalno yaa sarraynta markay isticmaalayaan samaa kor buu u kacay yasmuu kor buu u kacaya sumuwan kolka ereygan ismi ihi ereyga ismi ihi ficil naaqisa buu ka yimid oo waa korukac soomaalidu waxay tidhahdaa kor baa loola magac baxaa magac xunna lama baxo ilmahaaga haddaad magac xun u bixiso maalintuu caqli yeeshu wax kala garto wuxuu odhana magacan yaa ii bixiyey bal aabbahabaa kuu bixiyey ha la yidhahda weligaa kuma ilaawayo aabbahay muxuu magacan iigu dooray waa su'aaluu isweydiinayo weeye aabbahay markuu magacan ii bixinayey muxuu iigu dooray talow magac xun waa khatar kolkaa waxawey magacu wuuna kula hadhaa wuuna dee wuu kuu qaadaa halkaasina waxaynu kaga baxnay ereyga ismi ihi ishtiqaaqiisa iyo halkii uu ka yimid marka aynu raadinaynay ayaynu ismigii halkaa kaga baxnay waa saddex qodob baan hadda ka baxnay waa tacriifka ismiga waa xukunka ismiga waa ishtiqaaqa ismiga maxaa ii dhiman calaamadda ismiga iyo aqsaamta ismiga ayaa ii dhiman calaamadda ismiga iyo aqsaamta ismiga ayaa ii dhiman waxaynu ogaan doonnaa culima haddaba calaamaddiibuu sheekheennu soo hormariyeye bal calaamadda inaan arkin aqsaamta aan kugu daro ismigu wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood inuu yahay ismi daahir ah iyo inuu yahay ismi eh, mubham ah iyo inuu yahay ismi damiira ah ama mudmara inuu yahay saddexdaasuu ismigu u qaybsamaya inuu ismi daahira yahay iyo inuu ismi damiiro yahay iyo inuu ismi mubhama yahay saddexdaasuu ismiga u qaybsami doonaa waxaanan kusoo dhigannay kuweennii hore waan gaar ahaan ruuxulicraabkii baan kusoo marnay falismu ismigii hadda fal ismu maaha iska ilaali falsmu ha odhanin falsmu waa khalad falsmu maad maqlaysa waxaa leedahay falsmu laamka iyo siinka waa inaad isku akhridaa fa'da markaad akhrido een fal idhaahdo fallismu fallismu eeg laamka kasradiisa waa inaan siinka ku reeba maxaan diidayaa inaan falismu idha i inaan idha i falismu hamsu waa wasli wasliga maa la akhriya hamsatulwasli maa la akhriya hamsatulwaslina ma akhriyo falismu ha odhan markaa falismu dheh falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garanayaa bilisnaadi isnaad baa lagu garan ismiga maxaa lagu garanayaa baynu nidhi culimo ismiga isnaad baa calaamad waa alisnaad isnaadka waxaa loo yaqaanaa damu kalimatin ow maa jara majraaha ilaa kalimatin ukhraa ow ma jara majraha waa kelmad ama wax kelmad u dhigma oo loo geeyo kelmad kale ama kelmad kale wax dhigma loo geeyo kaas ayuu isnaadku noqonaya laba kelmadoodoo laisku tiiriyey waxaan ku soo tilmaannay labada kelmadood ee isa samaynaya labada kelmadood ee isa samaynaya ayuu isnaadku ku jiraa haddaba tama musnadka ta musnadka ah, ah ku jiraa mise ta musnadu ilayhiga abutalow ku jira ayuu calaamadu noqonaya isnaadku waa calaamad ismi isnaadku waa calaamad ismi ma musnadku calaamadu yahay mise musnadu ilayhiga yuu calaamadu yahay musnadu ilayhiga buu calaamadu yahay musnadu ilayhiga maxaan ku gartaa jaaa cali markaan idhaa ka wax samaynaya ayuu calaamadu kolba ka wax samaynaya labadan kelmadood isa samayn ka wax samaynaya ayuu isnaad ku jiraa ibnu hishaamku wuxuu yidhi waa naxwiilihii weynaa isnaadku waa min anfaci lcalaamaat buu yidhi calaamad lagu garto shay ama ismi shayga ugu faa'iidada badani waa isnaad waayo darabtu ta'da ku jirtaa inay ismi tahay isnaadoo quraa lagu garanaya darabtu ta'da ku jirta ma darabtu ta'daasi inay ismi tahay yaa sheegaya isnaad baa sheegay ilan darabtu waan garaacay weeye ta'dani waa kii wax garaacaya inuu ismi yahay isnaadkaa sheegaya isnaadku waa kan wax samaynaya buu ku jiraa ama kolkaa xagga hore ha maro haddaan idhaha muxamedun jaalisun isnaadku yuu ku jiraa yaa hadda fadhiga samaynaya muxamed xagga horuu jiraa la soco muxamedun jaalisun ama xagga dambe ha maro sida jaaa muxamadun jaaa muxamadun yaa imaatinka samaynaya muxamed xagguuna xigaa xagga dambe kolkaa eeg musnadu ilayhu xagga horena wuu maraa xagga dambana wuu maraa falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garan ama lagaga sooci ficilka iyo xarafka bilisnaadi ilayhi in isaga wax loo soo tiiriyo haddii isaga wax loo soo tiiriyo calaamad ismi ayaa ku jiraysa waa kow waa calaamadda ugu horraysa wey waa kow wa bilkhafdi khafdana waa lagu garan wa bilkhafdi khafdana waa lagu garan waa khafdo halkaa wabilkhafdi uu ina yidhi waxaa la og yahay basriyiintu inay jar ka cibaareeyaan jar ayay ka cibaareeyaan haddaba khafdaha ama jarka kaadoonto qaado oo saddex erey ayaa laysula yidhaahdaa waa kasraha qayb ka mida kasraha oo saddex meelood jooga kasraoo imise meelood jooga ayaa khafdaa kasraoo saddex meelood jooga iyo ya oo saddex meelood joogta iyo fadxaha oo laba meelood jooga ardayow hadda hamoodin inaad bilow tahay waan kuu taabanaya markii hore waxaan ku odhan jiray qayb kasraa ka ah iyo qayb yada ka ah iyo qayb fadcaa ka ah baan ku odhan jiray maanta qayb kuma odhanayo siday tahay baan kugu sheegayaa ereyga khafdaa markaad doonaysid khafdo waxaa khafdahan ee khafdo looga jeedo waa kasro saddex meelood jooga iyo ya saddex meelood joogta iyo fadxa saddex laba meelood jooga waa isku imisa dee horta khafduhu ficilka muu geli jiray yuu geli jiray khafduhu ismiga daahirkiina imisu ahaa intaan hadda sideed sowmahayn intaan hadda kuu sheegana waa imisa <laughs> waa sideedda khabtuudii sideedda unbuu galaa kolkaa eeg waa kasra saddex meelood joogta waa mufrad munsarifa jamcu tagsiir munsarifa jamac maanasaalim ya saddex meelood joogta waa almuhanna iyo jamac mudakaru saalim iyo asmaa'ulkhamse fatxa laba meelood jooga waa mufrad hayru munsarif iyo jimcu tagsiir hayru munsarif intaas horta khafdo laisku yidhaahdaa haddaba khafdahaasi ama ya ha ahaada ama fadxa ha ahaada ama kasra ha ahaadee waa calaamaadka ismiga markuu khafda yahay markuu khafda yahay baan ku yidhi waa calaamaadka ismiga falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garan bilisnaadi ilayhi in isaga loo soo tiiriyo wax wa bilkhafdi iyo khafdo wa bitanwiini iyo tanwiin culima tanwiinka laftiisu muxuu ahaan jiray tanwiinka waxaa la odhan jiray waa nuunun saakina zaa'ida tatbacu aakhira lismi lafdan wa tufaariquhu khatan waa nuun ismiga xagga dambe ka raaca aakhirkiisa ayuu raacaa waa zaa'id ereygaa zaa'ida sarfiilaa garanaya zaa'id sarfiilaa garanaya waa dheeraad maxay dheeraad ka tahay kelmadda usuusheeda usuululkelima waxa laydhaha baa sarfiga lagu bartaa oo fa iyo cayn iyo laama usuusha kelmadda ayay dheeraad ka tahay baa loo jeedaa usuusha kelmadda ayay dheeraad ka tahay usuusha kelmadda ayay kelmadani dheeraad ka tahay sidaynu ognahay haddaba tanwiinta ismiga calaamada u ihi ilayn tanwiintu toban bay u qaybsami jirtaye afar tanwiinood baa ismiga calaamadu u ah afarta tanwiinooda ismiga calaamada u waa afartee waa tanwiinta loo yaqaano tanwiinu tamkiin tanwiinu tamkiin wuxuu galaa ismiga qaybta mucrabka ah ee munsarifka ah qaybta mucrabka ah ayuu galaa ee qaybta mucrabka ah buu galaa iska dheh qaybta mucrabka ee munsarifka waa sax tanwiinu tamkiin ismigaa iska mucrabka ah ayuu gelayaa jamac mu'anasu saalim mooyaane jamac mu'anasu saalim waa mucrab haddana tanwiinkiisa tanwiinu tamkiin looma yaqaano tanwiinu tamkiin lama yidhaah muxammadun iyo rajulun iyo tanwiinka ku jira waa tanwiinu tamkiin ille waa ismi mucrabahe muxamadun iyo rajulunba waa ismi mucraba ama macrifo ha ahaada sida muxamadun ama nakiro ha ahaada sida rajulun tanwiinkaasi waa tanwiinu tamkiin ile waa mucrabe waxaynu doonaynaa culima tanwiinka loo yaqaano tanwiinu tankiir waa ka labaad wuxuu galaa ismiga mebniga ah ama ha ahaado ismu ficilka sida sahin oo kale ama ha ahaada ismi kastoo murakabulmasji intuu noqday murakabulmasji ayaa lagu khatimay kelmadda weyhi ah sida siba weyhin oo kale camra wayhin oo kale ereyada noocaasoo kalea ah. waa tarkiib almasji tarkiibka loo yaqaano ayuu noqonaya tanwiinka loo yaqaan tanwiinulmuqaabala waa tanwiinka saddexaad ismi buu calaamad u yahay tanwiinkaa tanwiinulmuqaabala aan leenahay ismi ayuu calaamad u yahay tanwiinulmuqaabala wuxuu galaa jamaca mu'anasu saalim ama jumica bialifin watatayn muslimaatin iyo mulxaqiisuna waa lamid uun muslimaatin iyo banaatin ilan ereyga banaatin jamc muanau saalim maahe waa mulxaqa jamca muanau saalim banaatin mulxaq baa la yidhahda laakiin jamc muanau saalim oo saxa ma sababtuna waxa weeye dee saalimnimuuna ahaynoo tagsiir ku dhacay waxoogaa xaggaasaa kolkaa laga diiday ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen waryaan mulxaqa lagu darin banaatin eh magaca un ha laga bedelo jamca oo halka jamc muanau saalim laga leeyahay uun maa jumica bialifin wataain masiidatayni ha la yidhaahdo kolkaa banaatin mulxaq noqon mayse waa maa jumica bialifin wataain masiidatayn elan bintun bay ahaydoo ba'da koobaad ka saraysiidatay tagsiirkuna waxa weeye ereygo xarakadiisa la bedelo ama xuruuf lagu daro ama xuruuf laga dhimo kolkaa bintun ba'dii kasirisnayd bi ahayd ayaa banaad la yidhi maadan arkayn inuu tagsiir ku dhacay markaaba tagsiir wuu ku dhacay banaatin tagsiir baa ku dhacay sidaa darteed waxaa loo yaqaanaa maa jumica bialifin wataain masiidatayn haddaad jamac mu'anatusaalim qaadatana dee mulxaqa iskaga darso haddaba muslimaatin iyo banaatin iyo tanwiinta ku jirtaa maadaamay jamc mu'anau saalim yihiin ama mulxaqiisi ay yihiin waxaa loo yaqaanaa tanwiinulmuqaabala ayaa loo yaqaanaa ismigayna calaamad u tahay oo waa calaamad calaamad ah ismiga loo yaqaana ayay noqonaysaa tanwiinta afraad culima waa tanwiinulciwad tanwiinka la yidhaah tanwiinulciwadku wuxuu galaa munsarifka iyo maalayansarifkaba wuu galaa laakiin isaga qaaciidadiisu munsarif iyo maalainsalif kuma kala xidhnee waxay ku kala xidhan tahay uun ereygan uu ku jiro ayaa laga xadfayaa wax ka ama jumla laga xadfay ama kelmad baa laga xadfay ama xaraf baa laga xadfay waxuun baa laga xadfay kelmadda ka mida sidaynu ognahay waa tanwiinka loo yaqaano tanwiinulciwad eh, haddii haddaba jumlo la xadfo kullun iyo bacdun ayay ku jirtaa markuu ilaahay leeyahay kullun fii falakin yasbaxuun waxaynu dareemaynaa kullun waa kullu shamsin wa qamarin fii falakin yasbaxuun wahaakada haddaad hadda tidhahdo kullu aalibin kullun fahima darsahu haddaad tidhaa kullun fahima darsahu dee kullu asadin ma aha kullu xayawaaninna ma aha kullun fahima darsahu haddaad ilayn fahan iyo darsi baa laga sheekaynaya kolkaa kelmadda xadfan maxaynu dhaha kullun fahima darsahu waa kullu aalibin aalibin baa meesha ka maqan e, kelmad baa maqan haddii xaraf uu maqan yahayna maalaayansarifkay gashaayo waa jawaarin iyo hawaashin tamwiinta ku jirta hawaashin waa maalaayansarif hawaashiya buu asalku ahaa ya-da hawaashiya ku jirta ayaa la xadfay tamwiin ciwada ayaa meesha la keenay haddii jumlo ay ku jirtana waa duruufta xiino idin iyo yowma idin iyo markuu ilaahay leeyahay wa antum xiina idin tanduruun qofka sakaraadkaee naftu ay ka gurmayso marka xilliga nafta laga qaadayo waad hareeratubantihiin buu ilaahay ina leeyahay waxna uma qaban kartiin wa antum idinku xiinaidin xilligaa waa xilligee xiina id takhruju ruuxu min jasadi lmariid markay ruuxda iyo naftu ka baxayso ka buka jidhkiisa tanduruuna waad eegaysiin waxna uma qabanaysiin haddaba xiina idin markaynu nidhaahno xiina id takhruju ruuxu min jasadi lmariid intaasoo dhan iyo wax lamida ayaa ka xadfan tanwiinkaana waxaa la tanwiin maxaa la odhanayaa tanwiinkaana tanwiinulciwad baa la odhanaya ama xaraf buu ciwad ka yahay ama kelmad buu ciwad ka yahay ama jumlooyin idil buu ciwad ka yahay afartaa tanwiinood ayaa culimo ismiga calaamad u ah sida la og yahay halkaa tanwiinta intaynaan dhaafin hoosta gabay buu qabanaya gabay ayuu hoosta qabanaya tanwiin tanwiinu daruuro la yidhaahdo ayuu hoosta hoose ka sheegaya tanwiinka munaadaha mebniga ah ayuu galaa ama kolkaa dambadiisa baaqi ha ku ahaado ama fadxada ha loo bedelo hoosta hoose waa ka odhanaya سلام الله يا مدرون عليها وليس عليك يا مdrون سلام waa baxrigiisu baxrulwaafir baa la yidhaahdaa axwasulansari ayaa gabayga iska leh sida aan dareemayno ninkani wuxuu ka hadlayaa waa xilligii dowla ay jirtay gabayaa weyn oo la yaqaano ayuu ahaa welibana mujiid buu ahaa ragga gabayaagaa mukir iyo baa loo qaybiya nin mujiid abuu ahaayo gabayga aad u yaqaana ayuu ninkani ahaa Ehm, reerkii xaaskiisa gabadhay walaala oo aad u qurux badan xaaskiisa gabadhay walaala oo aad u qurux badan sidaynu soo marnay kitaabkeennii horena wan ku soo marnay ayuu nin kale guursaday nin foolxun baa guursaday laakiin ma arag ninka guursaday gabadha magaaladii ay degeen reerkaa cusubi ayay ku qaxeen magaaladii iyagoo jooga oo si wanaagsan loo soo dhoweeyey ayuu ninkani arkay gabadha quruxdeedii iyo ninka qaba foolxumadiisii markaasuu maba eegin wanaagga loo sameeyey iyo reerka isqabe eh halkiibuu ka xanaaqay oo gabayganuu tiriyey hoosta hoosena sheekhu wuu inoo dhammaystirayaa hoosta hoose waad aragtaa baan u malaynayaa kana almaalikiina nikaaxa salma qada'ta nikaaxihaa madaraan niyaamun fain yakuni nikaaxu axaalla shayin faina nikaaxahaa madaraan xaraamun flaa gafara ilaahu limunkixiihaa dunuubahum walow salluu wasaamuu falow lam yunkixuu ilaa kafii'an lakaana kafii'aha almeliku lhumaamu faطalliqhaa falasta lahaa bikuufiin wailaa yaclu mafriqaka alxusaamu wuxuu idhi salaamu llahi ilaahay salaamtiisu yaa madarun madarow calayhaa xaaskaaga dusheeda ha ahaato war madarow xaaskaaga waan salaamay buu yidhi yaa madarun maxalu shaahidkeennu waa yaa madarun tanwiintaa uu kula yimid ayaa la yidhahdaa tanwiinu daruura salaamullaahi ilaahay salaantiisu yaa madarun madarow calayhaa xaaskaaga dusheeda ha ahaato walaysa calayka adiga dushaada yayna ahaan yaa madaru madarow asalaamu salaami adiga se kuma salaamaya buu yidhi gabaygan wuxuu ka horreeyey abyaadda ka mid ahaa kaana almaalikiina buu yidhi dadkii milkisnaa nikaaxa salma gabadha salmaa nikaaxeegu hadaata nikaaxiha aroorta ay u guurinayeen madaran madar niyaamun inay hurdeen baa la moodaa kacanna buu isticmaalay shaki iyo tashbiih bay faa'iidaysaa war dadkii weliga u ahaa buu yidhi inanta selme la yidhaah maalintay u guurinayeen ninkii madar la odhan jiray anuu waxaan haystaa inay hurdeen buu yidhi dee waa reegacalkiiy waxba sheegi karo way hurdaan buuhi hurdadaasu ku dhaafay fa in yakun inikaaxu nikaaxu hadduu yahay axalla shayin shaykii xalaalayn jiray nikaaxu hadduu wa xalaalayn jiray buu yidhi fa inna nikaaxahaa guurkeega madaran madar loo guuriyey xaraamun xaaraan weeyaan gabadha in loo guuriye xaaraan buu ahaa ayuu yidhi saasaan u haystaa falaa ilaah wadaadkii meheriyey buu sii eegay falaa afaran ilaahu ilaahay uma dhaafo limunkixiiha kuwii guuriyey buu yidhi dunuubahu dunuubtooda ilaahay ma dhaafo walow salluu haba tukadaan oo wasaamu haba soomaanay buu yidhi falow lam yunkixu haddayna u guurin lahayn ilaa kafii'an qof inanta u dhigma mooye qof kale lakaana wuxuu ahaan lahaa kafii'aha inanta ka kufka wee u dhigmaa almeliku boqorka alhumaamu himiga badan boqorka soo jeedaha ee ummadda himigeega aan ka seexanin kaanbaa inantan u dhigmi lahaa buu yidhi ninkii guursaday buu haddaba la hadlay ilaneeg odaygii inanta meheriyey wuu la hadlay oo wuxuu yidhi inaad hurdeen baan u malaynaya markhaatiyadii iyo wadaadkii guuriyeyna wuu la hadlay iyo dadkii goobjoogga ka ahaa kadibna ninkii guursaday buu la hadlay wuxuu idhi fadalliqha war iska fur buu falasta lahaa uma tihid bikuf'in nin uma qalantida iska fur buu yidhi wa ilaa haddaad furi weydana yaclu mafriqaka bartaa timuhu ay ku kala soocmaan maskaxgaraad baa la yidhahdaa bartaa maskaxgaraadda waxa kaa kor bixi alxusaamu seef seef baa bartaa kaaga dhici buu yidhi haddii aad furi weydo waan kaa dilayaa buu yidhi gabadhaa innaga maxalushaahidkeennu waa salaamulahi amadarun kelmadda madarun ah ayaa maxalu shaahidkeennu yahay waa tanwiintaa tanwiinu daruuro ayaa la yidhaahdaa isla baydkan bayd kale ayaa ku sii xiga oo xagga dambe uu sheekhu ka soo qaatayoo uu isna tanwiintan tanwiintan tanwiinu daruuraha uu doonayo inuu kusii faahfaahiyo wuxuu xagga dambe markuu marayey nin gabaya ah oo kale ayaa gabay tiriyey ninkan gabayga tirinayaa sidaan dareemayna waa muhalhil ninkii la odhan jiray muhalhil binu rabiica dagaalkii xarbu basuuse la odhan jiray afartanka sannadood socday dagaalkaa ayuu yahay ninkii hogaaminayey xarbulbasuusa xarbulbasuusa kutub badan baa ka warbixisa waxaan idiin sheegay inuu ziir saalim kitaabka layidhaha ugu wanaagsan yahay inta anigu aan arkay ziir saalim kitaabkaga wanaagsan runtii maanan arag isagana muhalil waa isaga magaciisa cadiyina waa isla isaganuun ziir saalimna waa isaganuun ziir nisaana waa isaganuun waa nin magacyo badan buu ninkani ahaa nin balaayaha buu hayo aad u magacyo badan ayuu ahaa gabadh loodhan jiray jaliila oo walaalkii kulayb uu qabay ayaa fitnada oo dhan dhigtay kuleyb boqor wuxuu ahaa shaam iyo yamanba qabsaday kaartooyin badan buu ku qabsaday oo dee wakhtiyo badan u baahan rag buu sanaaduuq iyo saxarooyin ku soo xereeyey markaasuu boqorkii yaman haystooo tubac la odhan jiray oo inantan jaliila doonayay inuu guursado jaliilana waxa u sheekaynayey kulaybka ayay guurka ku heshiiyeen waxa intaa u dhexeeyey muhallilkan iyo kulaybkaba aabbahood oo rabiica la odhan jiraoo boqor ka ahaa sham waxa dilay boqorka yamaneed oo tubac baa soo duulay oo intuu shaam ku soo duulay buu rabiica dilay rabiica nin dadku aaday u jecel yihiin buu ahaa markaa uu dilay ayuu haddana kulayb oo boqorkaa uu dilay inankiisiiya ayaa haddana inantuu guursa islahaa ayuu yidhi inantaasaan doonayaa jaliile ayaa la odhan jirayoo yaman ha laygu keeno buu yidhi jaliile ayaa kolkaa isaga u timid kuley bay u timid waxay tidhi boqorkiiba i doonaye talakeen wuxuu ku yidhi iska yeel dadkiina wuu la hadlo wuxuu idhi boqortooyo duntay baynu nahayne dee inantoo qurayaynaan geynina aan diiqno hanti badan baa laynooga baahanyo boqorkaas inooga baahan yahay hantidiibuu dahab iyo xariir ayuu ururiyey saxaarado waaweyn buu ka buuxiyo nin iyo seefunbuu ku garab ridanayey laakiin sanduuqaa iyo saxaaradaa nin iyo seef baa ugu jiray waxa aad iyo aad runtii loola yaabo waxaa ka mid ah gabadh boqorka tubac alyemani ay walaalo ahaayeen oo la odhan jiray magac may lahaydeen maxaa la odhan jiray tan gabadh ay boqorka walaal ahaayeenoo carabta dhexdeeda taariikh badan ku lahayd oo tidhi guursan maayo ninkii dagaal igaga adkaadoo qudhaaya ay guursanaya bay oo dagaalyahana iyadaa ka adkaan jirtay gabadha aad u khatarada boqor baa ka adkaado kiibaa guursaday markii dambe magac bay lahaan jirtay ma xasuusta hadda magaceegii faalisay ahayd gabadhaasi taasaa faalisay waxaad tidhi safarka inanta kuu soo sida ayaa ku dili doona kulaybna waxaa la sameeyey inta wax xunoo nacasa laga dhigay ayuu yidhi inanta adoon baan kuu ahay sidaa ku ogow kulayboo dee wuxuu ahaa nin aad ilaahay aftahanimo u dhaliyey kulayb waxa laga dhigay waxbaa lagu xidhxidhay timuu la baxay waxbaa lagu xidhxidhay wax yaroo wuxuu noqday haddaad aragto aad qoslaysid hadduu hadlana hadalkiiba daa kolkaa kulayb ayay soo kaxaysatay kulayb iyo iyadii iyo safarka way ka horreeyaan in badan ciidan boqorku soo diray markii loo faaliyey ciidan boqorku soo diray ayaa qabtay markaasay yidhaahdeen waxaad sidiin rag waana loo sheegay waanu idin baadhaynaa iyadoo le maxaad naga ceebaynaysiin boqorkaannu u soconnaaye ayay hoosta dadka dirtay dirtayoo faras inta la joojiye awrtii ayaa ciidankii laga dejiyey markii ciidankii laga dejiyey awrtii oo socoto dahab iyo xariir sidaa soo gaadhay dee baadhababay tiri waa la baadhay dahab iyo xariir baa loogu tegey markaasay nimankii aad iyo aad u ay yidhaahdeen waxana waa shay faalisadii been bay sheegaysay way noqdeen raggii way soo gaadheen la dejiyey oo dib ay mar labaad usoo fuuleen awrtoodii markay soo fuuleen bay mar labaad faalisay waxay tidhi may raggaasaa ku dili doona ciidankii dambe way diideen waxay dhahdeen war waanu ceebownee mar labaad la ceeboobi maayo la baari maayo wakhti galaba ayay ku soo baxeen jaliili intay ciidankii intay uh, safarkiio halkaasoo kale jooga meel dhow soo socda intay ka timid ayaa boqorkii iyo la teliyayaashiisii ay u timid iyadoo wadata ninkan uh, uh, kulayb iyadoo wadata waa ninkan gabya iyo walaalkii kulayb ayaa kolkaa u madadaaliyey jamcii meesha joogay aad uga qosliyey markaasay tihi boqorow ninkan waxaan u soo kaxaystay waxaan doonayaa markay murugadu ku qabato inaad murugada ku ilowdid gabalkii markuu dhacay ee boqorkii iyo inantii laysku xereeyey ayay tidhi boqorow ninkii yaraa eed maanta arkaysay haddaad aragto isagoo habeen maadaynaya yaa buu ilaahay kuu keenayaa inoo keen guro waa labadooda qura soo geli buu yidhi markaasaa gurigii loogu keenay ul yar buu ku maadaynayay markaa ul yar buu sidaa way ku ciyaarayay markaasay tidhi boqorow ul buu hadda haystaaye haddii seefaan u dhiibi lahayn warkiisu yaa buu noqon lahaa seef meesha taallay loo soo dhiibay markuu kulayb seefta gacanta uu sidaa ugu qabtay ciddii koowaad ee hadashaa jaliile ayay noqotay gabay bay tirisay ay boqorka ku caayayso boqorka gabay ay ku caayayso ayay tirisay seeftii markuu gacanta ku dhigay wixii buu iska saarayoo nin la yaqaanoo boqorkii la dilay inankiisi iyo inuu yahay buu issheegay boqorku markaasuu ogaaday horta kii yamaneed in la dilay buu ogaaday haydilina buu waan arkaa halkaan galaye eh. laakiin hal gabay iga dhegaysta buu hal gabay walaashiisii faalisada ahayd buu gabay u tiriyey gabay uu leeyahay dee saasaan u dhintaye eh, laakiin adaa ii soo aari doona gabaygii markii laga sidii u tiriyey sidii baa loo dilay boqorkii keliya jaa'ir buu ahaa aad loo necab yahay waxaa la yidhi gabal hadduu gabalba dhaco ninkaasi inan buu aroos ku ahaan jiray dibna uma arki jirin habeen kasta inanta ugu quruxda badan iyo keena buu odhan jiray ummadda oo dhan baa nacday laakiin awood buu ku haystay keliya kolkaa muhalil eh, kulayb wax kale ma samaynine dadkuunbuu u soo baxay oo boqorkii waan dilayunbuu yidhi cid alla cid isweydiisay isagii baa la raacay isagii baa la yidhi markaa adaa labada meeloodba adaa wada qaadanaya isagaa boqor u noqday markaa labadii qayboodba yaman iyo iyo shaamba waxaa la yidhaha mahmaahda carbeed markaasay baxday ashhar min kuleyb maxaa la yidhaha mahmaahda carbeed ashhar min kulayb ninkaasi kulayb buu ka magac dheer yahay bay yidhaahdeen haddaba kulayb nin noocaaya buu ahaa oo dagaalyahana ayuu ahaa gabadhaa jaliile ah sidaasuu ku guursaday gabadhani hablo-uunbay dhali jirtay cuqdad ayay qaaday iyadoo cuqdad qabta aya is tidhi ninkaagan kuleybe boqorka walaalkii oo mualhil ah ayaa ninka kugu diraya waa ninka gabaygan tirinaya waa ninka gabaygan tirinaya ayaa kugu diraya cuqdad bay ninkan u qaaday ninkanoon ogayn ayay ugu tala gashay gabadhu inay disho ballan bay ku qaaday inay disho riwaayooyinka qaarkood waxay sheegaan gabadhii ma garanaysaa gabayaa eh, boqorkii hore dhashay ee eh, la dhalatay yaman gabadhii ayaa hal soo kaxaysatay basuuse la yidhaah waatuu yidhi soo aaraysaa waxay timid shaam kolkaasay gabadhan jaliila ah xaafaday ka dhalatay ayay hashii u geysato magan baan idiin ahay bay ku tihi magan ayaan idiin ahay waa qof islaam bay iska dhigtay aan la garanaynin maganna way sheegatay hasheeda yar way soo kaxaysaayo boqorka beer yaruu lahaa unbay ogaanu ku dirtaa boqorku dee dhibsanaya markuu dhibsaday boqorka kuley markuu dhibsaday ayay ka dhaadhicisay magantoodii inuu wax yeelay waxay ka dhaadhicisay inuuna waxbaba reerkan iskaga tirinaynin oo inanta ka qabo reerkiina cuqdad bay qaadeen markaa waa cugdad aan jirinoo boqorkuba uuna ogeyn iyagoo maalinta shanaya labiyo toban wiil bay jaliili walaalala ahayd boqorkan kuleybina muhalhil buu walaala ninkan gabayga tirinayu walaala ahaa labiyo tobankii wiiloo tashanaya ayay ku soo baxday jaliili markaasay tidhi maxaa dhacay waxa naloo sheegay oo islaantaas inoo sheegtay inay ragga iyaga oo dhan uu wada layn doono ninkaa boqorka walaalkiia ayay tii waan iska dilaynaa way ku qosasho waxay ku tidhi war boqorka haddaad walaalkii dishiin gacanta boqortooyada ayaa idinku dhici meelaad ku dhacdeen la arki maayo anaase idinka diliya aniga ii daaya seeduu dili bay yidhahdeenoo walaalkii baan ku diri walaalkiibaan dili doona idinka arki doonee bay tidhi waxay go'aansatay inay ku dirto walaalkii waxay gaadhay gabay bay tirin jirtay habeenka saqbadhka markay tahay unbay kici jirtay iyadoo ooyeysa oohin intii hore oo dhan waxba mayna sheegan jirin way ilmaynaysaa way soo jeedaa uun hurdada weydiisay waa saqbadhka mar alla marka jabaqdu ay go'do unbay oohin halkaa la fadhiisan jirtay boqorkii yaab gabadhu may xanuunsanaysaa maxaa dhacay wax alla dhinaca alla dhinacu u saara ayay garan weyday dee wuxuu wadaba wadaba wadaba wadaba waxaana sheegi karin baa igu dhacay unbay tidhaahdaa markii dambe ayay tidhi warniya waan sheegiye dee adduunka uga baxaynaaye ninkan yareed walaalaha tihiin ma arkaysaa baan uga taaglahay bay tidhi naftaydii wuu gebyi jiray isagu muhalilkani iyaduna way gebyi jirtay waxay isku dayday gabayga nooc kaafiyadii iyo ereyadii iyo dariiqii uu gebyi jiray gabay u tirisaa gabay ay iyadu isku magacaabayso oo isaga iska dhigayso oo iyada hadda isku tirinaysa gabayga markaasay tiri haddaad been moodayso walaalka waad garanaysaa kaafiyadiis iyo iyo fikirkiisa ila ninka gabayaagii waa la yaqaanaa qaabka u waa bal gabaygan way hor dhigtaaba waa gabay u xumo ku doonayo uu iyadana ka doonayo wuu rumaystay markii dambe maxaan yeelaa buu yidhi walaahi dil bay tii de ninkan inaga qabo ninkan inaga qabo oo dil saddex khad oo saddexdaba ninkaa lagu dilo oo walaalkii uu ku dilo ayay samaysay saddex xadhiig mareeg intayna welibana dilkan ku dhiiranin meel usudushara loodhan jiro libaax badnayd bay isku dayday inay u dirto waxay tidhi haddaad walaalkaa jeceshahay biyo u soo dhaami oo biyihi halkaa uga soo dhaami haye buu yidhi oo iyaduu u tego seefii dhiib buu yidhi adoo kale seef maxaad ku falaysaaabay ku tidhi adoo kale seef maxaad ku falaysaa wuu qoslayoo dameerkiibuu kaxaystayoo ceelkiibuu tegey libaax baa dul fadhiya madaxuu laalaadiyo inuu hurduu moodaya biyaha intuu soo darayey ayuu dameerkii ka sii cunay markii dambu ogaaday shirqoolka gabadhani ku jirto walaalkiina uma sheegin ilan waa ninoo reerkan dumin maaye juuq ma odhane halkii libaaxa badnayd buu iska tegey libaaxa uunbuu layn jiray madaxa libaaxa ayuu guri ka samaystay guri yaruu galo oo gebigiisuba madax libaaxun ka samaysan buu samaystay walaalkii shirqoolkii wuu sii socday oo walaalkii ayay seediyadii inay dilaan damceen jasaas nin la jiray baa dili doona marka dambe jasaas baa la jiray markii jasaas uu dilaya uu ogaaday xanta ayuu habeen ku soo guuro wuu yimid markaasuu yihi walaal kaalay wuu shirqool baa igu socdeen wuu ku qoslay nin aad u laf weyn buu ahaa wuxuu ku yidhi aryaahe waa boqorkiibu ku leeyahay gurigayga bareeg buu yidhi gurigayga muxuu ka samaysanya bu yidhi gurigaygani madax libaax libaaxani muxuu i yeelay buu yidhi wuxuu i yeelay buu yidhi dameer buu iga cunay ka adiga ku dila halkuu geli buu yidhi intaan anuu noolahay kii dameerka iga cunay baad arkaysaaye ka adiga ku dilaa ka warwar lacaw buu yidhi war ha baqin buu yidhi si nabadgelyoa meesha u seexo waa la dilay markii la dilay waxa dilay isagaa seedigiyo jasaasa isla jasaaskan uu walaashii qabaana nin kaleo waxaa jira ay muhalilkan meesha wada galaanoo isna boqorka walaashii qaba oo mid kastaba ka kale walaashiibuu qabaa ninkii muhalil meesha la gelayey markii loo sheegay geeridii boqorka gaday buu tiriyey la yidhaah walastu bikhaaliqin dirci wa sayfi ilaa an yakhlaca leyla nahaaru gabaygani haddaba gabayada dagaalka ayuu ku salaysan yahay runtii qisooyin aad u badan ayay sheegaan qolada adabku kolkaa gabaygan walaashiibuu u tirinaya walaashii ayuuhadda walaashii inankeygi isagaa dilay walaashii inankeegii ninkanaa dilay inan labaaday dhashayna isagaa dilay odaygeegiina isagaa dilay markii dambe laakiin kas maahayn intaasiba ka ma'bay u dhaceen walaashii ninka qabaa way isku yimaadeen wuxuu ku yidhi reerkiinu maadaamu boqorkii dilay waxba ka sii dayn maayo laakiin adi iyo ubadkaaga lagama yaabo inaan kuula dagaalamo aynu isballansanno buu yidhi way isballansadeen labadoodiiba inayna weligood dagaal iskaga hor inan yaroo uu ninkan inan yaroo uu kolkaa walaashiisani ay dhashay oo adeerkii markuu dilka geystay ka xanaaqay ayaa ninkan u yimid muhalin wuxuu yidhi adeer abti dee abtigay adeerkaybaa dilay anu adeerkaybaan dilayaaye sababtuu abtigay ku dilay baan rabaa adeerkaye dee dagaalka bilow ku yaroo aad u xamaasaysan buu ahaa muhalilkanina dagaalka wuu u tabaystayoo waxbuu urursadayoo rag buu urursadayoo habbu waxyaaba badan buu samaynayoo bilo idil buuna dagaalka qaadin markaanbuu yidhi abti u kaadi abti u kaadi muhaliloo maalin meel jooga ayuu kii yaraayoo xanaaqsani intuu u yimid adeerkii buu leeyaha dawaan dilaya ayuuntu seef uu u keenay muhalil intuu u dhiibay buu yidhi abti fulay baa tahay sidii lagu moodayeyna ma tihid anuu adeerkay la dagaalan baan islahaaye dagaalkii qaadi weyday wataa seeftaadii qaada buy seeftiinusaa wagdhigan seeftii intuu sidaa u qaaday ayuu isagoo la hadlaya ho abti dagaalkii waan qaadayaa ho uu sii daaya bartaa dhabarkay ka gashay laakiin isaga kuma wadin inuu dila doonaynin in badan buu ka dul ooyay inankii yaraa saasuu ku dhintay saaxiibkiioo ay isdhaarsadeen inayna dagaal iskaga hor iman ayaa lagu yidhi nacasow inankaagii inankaagii curdeed saaxiibka waabkii ku yidhi adi iyo walaalkaa toona ku dili maainankaagatoona dili maaye sawka adi dilay lama garanayo inay dilkani kama u dhacay kas baa la mooday waa inankii isaga raacay ee yidhi adeerkay waan dilaya ayuu sidaa u galay wuu soo yar dabcayo wuxuu is yidhi wallahi malaha niyow saaxiibkaa khaa'im buu ahaa wuu ku khaa'imayey dhalay ayaa kama haddana u dhintay dagaalka marka la dagaalamayo inankaa iyo dhammaantood wuu ka baydhi jiray mid baa sidii niqaabkii oo kale soo xidhay mid indhuhun baneeyey isagoo indhuhun baneeyey buu haddana muhallil isku soo beegayay waa inanu abti u yahay kiina wuu dilay maalintaa laga bilaabo ayuu ninkii ay isdhaarsadeen dagaalka soo galay kiina sidii buu ku dilay saddex buu israaciyey laakiin ha soo gala emad isna wuu soo isa soo qariyey baa la sheegaa gabaygan kolkaa walaashii baa u tirisay maxay tidhi isagaa tiriyo walaashii buu la hadlayaa ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقعت كالأواقي ضربت waxay garaacday sadraha laabta ayay garaacday waa caadada dumarka ay leeyihiin ilaya xaggayga ayay usoo garaacday laabta wa qaalat waxayna tidhi yaa cadiyan cadiyow laqad waqadka waxa ku badbaadiyey alawaaqi kuwii wax badbaadinayay yaa cadiyan taasaa maxalushaahidkeenna ah tawiintaasi waa maxay waa tawiinu daruura insha allah waxaan u malaynayaa maanta waa ku yar fogaanay barta ayuu inoogu joogaya wallahu subxana wa taala